بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد aad iyo aad ba umahadsan tahay أستاad eh, cumar eh, halkan waxaan ka salaamayaa dhammaan walaalaha ee dhegeysanayo eh, ku xiran kanaalka ogaansho aad iyo aad baadna ugu mahadsan tahay inaad igu marti qaaday barnaamijkan aadka u qiimaha badan aada iyo aad waa mahadsan tahay ustaad cumar eh, barashada luqadda carabiga waa mid aad iyo aada muhiim ugu ah qofka muslimka ah eh, runtii waxaa jirto malaayiin muslimiin ah oo qur-aanka aana wax badan ka fahmaynin sababtuna ay tahay luqadda carabiga inayn aqoon fariintan ilaahay uu noo soo diray subxaana watacaala qof walbo muslin ah ku socoto afkii lagu fahmi lahaa in la barto oo la raadiyo runtii waa wax caqliga iyo sharciguba ay keenayaan qofka haddii fariin loo soo faro af jiniis haddii fariin lagugu soo qoro ama dhambaal ama warqad magaalada aad joogtid qof chiniiska yaqaano oo kuu furfuro fariintaas ayaad ku dadaalaysaa saad ku heli lahayd inaad gaari u raacdaa laga yaabaa inaad maxaa la yidhaahdaa inaad gaari u raacdo ayaa laga yaabaa inaad dadaal badan aad geliso ayaa laga yaabaa saad fariinta aad u heli marka runtii luqadda carabigu cafan sheekh eh, ha mobileka qof iga soo wax wad eh, marka luqadda carabigu eh, luqad adag miyaa bay ahayd su-aashu luqadda carabigu luqad adag ma ahan waxaa weeye bal barashadeeda ilaahi subxana wa tacaala wuxuu ballan qaaday qur-aanka inuu fududeeyey walaqad yasarna alqur'aana lidikri fahal min mudakir eh, culimmada qaar halkaa waxay ishaareen barashada carabigana waxay ku maaragtay lamaan tahay barashada qur-aanka marka qofka hadduu carabiga inuu barto uu go-aansado waxaa eh, weeye eh, luqad carabiga luqad adag ma ahan dad badan waxay maaragtay suuqa la geliyay luqadda carabiga waa luqad adag marka buufis badan baa dadkii ku dhacay oo ay ka baqayaanba luqadii marka luqadda carabiga waa luqad fudud sababtoo ah qofka muslimka meelo badan bay oga soo noqnoqotaa luqadda carabiga wuu ku tukanayaa wuu maqlayaa qur-aankii baa lagu akrinaya qur-aanka waxaa mucjisadiisa ka mid ah qofku markuu maqlayo wax unbuu ka fahmi hadduu xitaa luqadda carabiga wax badan ka aqoonin waxaa ka mid ah dee salaaddii baad ku tukanaysaa samic allahu liman xamida waxaad maqlaysaa khudbad khudbatljumca oo muslimiintu ay wada maqlaan oo ugu yaraan luqada carabiga eh, khudbada hore lagu akriyo midda labaad eh, ha noqoto haday rabta eh, luqado kale ha lagu akriyo marka luqada carabiga luqad aada u fudud wey weliba qofka muslimka ah waxaan bas dhihi karaabo basent fiican buu ka yaqaanaa ama tiro fiican markii boqolkiiba intaa la yidhaahdo waxbaa uga bilaaban mid walbo kamid a ah. maxaa yeele wuu maqli jiraa oo ugu yaraan dhagihiisay ku dhici jireeno waa ku hadli jiray erayadan marka maadaama ay saa tahay markuu inuu barto u bilaabo way fududahay luqadda carabiga waa waa eh, luqadaha barashadoodana eh, runtii luqada ka adag baa jiro intaan eh, cilmigan luqadaha ku dhex jiray luuqada waxaad arkaysaa aada u kakan xagga maxaa la yidhaahdaa dhawaqooda ha noqdo hadda luqada faransiiska oo kale luqadaha ugu adag bay ku jirtaa adduunka luqado badan adduunka kamid luqadaha looga hadla ka mid ah way adag yihiin xagga naxwihiisa luqadda carabiga lagu sheegaa inuu naxwihiisa uu adag yahay eh, tusaale ahaan luqadda carabiga waxay leedahay eh, mufrad eh, macnaha hal waxaa jirto waxa inuu singular ama mufrad uu yahay iyo inuu jamc yahay inuu maaragtay mufrad iyo jamc baa iyo luqadda carabiga waxay leedahay marka muthana luqadda carabiga oo ah hal iyo labada markay wuxuu laba yihiin muthana la yidhaahdaa saddex wixii ka badanna waa jamc luqadaha qaar waxaa jiro waxay leeyihiin eh, markii luqada lagu hadlaya halka qof marki laga hadlaya sibaa loo hadlay labada qof marki laga hadlayana sibaa loo hadlay saddexda qof marki laga hadlaya sibaa loo hadlay oo si baa maaragtay yani loogu dhawaaqay ficilkii iyo veebkii iyo ma garatay afarta marka shan markii la marayu jamcu ka bilaabanaya marka eh, luqado ka adag baa jiro luqada carabiga barashadeedana qofka muslimka siyaabo badan bay ugu fududa ha ha ustaad cumar saas weeye saas weeye macalin fiican iyo qorsho fiican inuu helo unbaa ka asal qofka waxyaabaha runtii luqada carabiga inay adag tahay dadka uu muujiyey waxaa ka mid ah in macalimiintii si fiican ayna u tababarneen in manhaj qalad ah loo dhigay oo manhajkii hadda maalan tusaale ahaan qofka markuu af ingiriiska uu baranayo bareefad yar buu galayaa shan bilood lix bilood kadib asagoo ingiriiska ku hadlayaad aad arkaysaa waxa weeye carabigii markuu galana toban sano kadib ama shan sano ama toddoba sano waxaad arki qofkii oo weli luqada carabigii aan ku hadli karino xitaa hadduu wadamada carabta aado aana shaah ku cabi karin oo mutarjim buu u baahnaanaya qof u tarjuma hadduu cumroo kale aado waa waxay dadku isweydiin karaan isdhii marka dadka halkaasay ka sawirteen in badanoo ka mid ah inay luqadda carabigu ay tahay luqad aada u adag marka sababtuna sidaa ma ahane manhajka loo dhigayo qofka wey luqada carabiga marka la dhigayo qofka nooca aan kasoo sheekeeye ah waxaa laga yaabaa in maxaa la yihahdaa naxwo loo dhigayeyba hadalkiiba aan loo dhigin englishkana maalinka koowaad laga bilaabo qofka whats your name baa la barayaa how are you baa la barayaa see tahay good morning maalinka kusii xigto suu isku sii qeexo ayuu sii baranaya maalinka ku xigto sida wax loo gato ayuu baranaya maalinka kusii xigto ma garatay tigid si loo goosto Eh, marka mawduucyada loo dhigayoo dhan ba waxaa laga dhigaya mawduucyada la yidhaahdo mawduucyada eh, wadahadalka ama communication languageka la yidhaahdo luqada lagu wada xiriiro ah ayaa loo dhigaya marka chapters baa jiro loo dhigo oo habaysan oo khubaro ay dejiyeen luqada carabigan waxaa laga yaabaa qofkaas ajrumi intuu ka bilaabo alfiya sii marinaya sheeke iyo magaca iyo cunadan meeqaa la gadaa iyo waxaan meeqaa la gadaana weligii looma dhigin marka meesha laga gelayo madhalka ama abroajka ama meesha laga abaarayo iyo manhajka la raacayo ayuu khaladka ka jiraayo luqada carabiga iyadu adayg ay wadata ma ahan hadda maasha allah waxaa soo baxay sida aan barnaamijka oga warami doono dadka dhegeystayaasha ahna aan rajeynaya inay ka faa'iideystaan waxaa soo baxay buwaag badan iyo manaahij badan oo luqadda carabiga lagu barto oo loo alifay si casri ah kuwaas oo qofku markuu barto maxaa la yihahdaa laba bilood saddex bilood ilaa iyo shan bilood markuu dhiganayaba uu ku hadli karaba sida ingilishka uu awal u ahaan jiray oo marka halkaas waxaa weeye haddaan dib usoo ururiyo jawaabta waxaa weeye manhajka khaldan iyo tababarka macalinka maqan ingiliishkana waa luuqad wakti badan la geliyey oo dadkii u dhashay ay maaragtay u adeegeen wakti badan geliyeen mushkilada halkaa halkaas weeye ma aha mushkilada luuqadda kuma saabsano waa waxa loo dhigay iyo qofka manhajkii loo dhigay waa mahadsantahay ustaad cumar waxaad tilmaantay arin muhiim ah oo cilmiga barashada luuqadaha muhiim u ah arintaa waxaa weeye qofku markuu luuqad baranayo luuqadda uu u dhashay ee asalka u ah iyo luuqadda uu baranayo xiriirka ka dhexeeyo saameynta uu ku yeesho luuqadda cusub ee uu baranayo labada luuqadood hadday isku dhow yihiin oo darisnimo uu ka dhexayso xagga codadka xagga ereyada ama mufradaadka vocabulariga xagga eh, naxwaha eh, xagga saasoo kaleete way fududaysaa eh, qofka luqadda cusub ee uu baranayo way fududaysaa xiriirka udhexeeyey luqadiisa iyo luqadda cusub uu baranayo waxay fududayn kartaa inuu barto luqadda cusub mathalan tusaale haddaan kasoo qaado dadka soomaalida ah af soomaaliga dadka soomaalida luqadooda afka soomaaliga ay tahay anigu waxaan usoo dhigay arda fara badan luqadda carabiga intaan qatar joogay iyo adigu ilaa iyo konton jinsiyadood baan wax usoo dhigay marka ardayda kontonka jinsiyadood ah ee carabiga baranaysay ee ka kala imaaday qaaradaha kala duwan runtii waxaa iisoo baxday dhibka ay ku qabayaan carabiga barashadiisa iyo siduu ugu fududya mar walba waxay ku xiran tahay luqadiisa iyo iyo carabiga say isugu dhowyihiin soomaalida marka waxaan ogaaday in ay ka mid yihiin shucuubta carabiga barashihiisa ay aada ugu fududahay sababtoo keentay waxaa weeye luqada soomaaligu af carabiga aad bay isugu dhow yihiin aad b luqada carabiga soomaliga waa isku dhow yihiin xagga codadkao kale haddaan kasoo qaado waxaan leenahay codad luqada soomaaliga ay leedahay luqada carabiga ma ogiyi luqad kale oo adduunka leh ay jirinba ama ay naadir tahay waxaa kamid ah xuruufta cunaha kasoo baxda ama xalqiga sida xada caynka baa kamid ah waxaa kamid a ah xarafka qaafka waxaa kamid ah khada intaba luqadeeda way ku jirtaa marka ardada qalam markaad dhahdid kalam buu leeyahay qalbi markaad tiraahdid kalb buu leeyahay waxyaabaha ma xoogaa lagu shacatiraysto oo waxaa kamid ah maaragtay arintaa kusoo arooray waxaa lii nin baa nin wuxuu ku dhihi rabay xaaskiisa maaragtay yaa qalbi baa la dhahaa jeceelkayga ama qalbigayga wax saas oo kale ah yaa kalbi buu yihi marka meeluu ka dhigi lahaa yaa qalbi marka kalbi iyo qalbi marka xarafka labadaas makhrij ama labadaa cod farqiga udhexeeya macnihiisu u bedelayo marka afka soomaaliga luqadda carabiga meelo badan buu uga dhow yahay eh, halkaas taasoo keentay in ay maaragtay dadka qaar ayba isdhahaan carabiga soomaaligu waa luqad lahjad lahjadihi carabiga ee hore kamid ah lanna luqadda carabiga waxay ka koobnaan jirtay lahjado fara badan oo kala duwan luqada uu qur-aanka kusoo degay oo luqata quraysh ahayd ama luqadda fusxada ahayd marka ayaa waagi dambe soo hartay luqado fara badan baa jira oo looga carab ahayd oo waagi horeeto luqadda carabiga soo wada hoos imaanayay marka kuwaasay ka mid tahay ama ugu yaraan waa laba luuqad oo xiriir dhow ka dhexeeyo marka ustaad cumar jawaabtaas haddaan dib ugu noqdo waxaa weeye dadka soomaalida horta luqadda carabiga aad bay ugu fududahay inay bartaan codadkiibaa u fududaynayo waxaa intaas sii dheer ereyada aan isticmaalno in badanoo ka mid a ah dictionaryga carabiga iyo soomaaligu way isla wadaagaan gaar ahaan ereyada la xiriira xadaaradda ama ilbaxnimada ee macnaha miyiga aana la xiriirine maxaa la yihahdaa magaalada nolosha magaalada la xiriiro haddaan idhaahdo mathalan waxaan xusuustaa mar arday soomaali aan u dhigaya cashar ku saabsan cunooyinka marka waxaa soo baxda dhammaan cunooyinkii inay noqdeen maxaa layidhaha iyo weelasha la isticmaalo saxan iyo koob iyo kulli maaragtay cunooyinka kala duwanaa inay inay noqdeen maaragtay luqadda carabiga ay noqdeen maxkamad safaarad wasaarad waxaas iska dhaaf way ayagu bay u fara badan yihiin erayada siyaasadda ama la xiriira maamulka xagga maamulka iyo marka wadamada saasoo kale luqadda carabiga barashadiisa u fududya waxaa ka mid ah dadka ku hadlo afka urduga la yiraahdo bakistan looga hadlo iyo hindiya qeybo ka mid ah ayaguna aad bay ugu dhow yihiin luqadda carabiga maxaa yeelay codadka af carabiga in badanoo kamid ahna way leeyihiin arday bakistan ahaan macalin u ahaa marka aad bay u iyagana inay bartaan halka ardayda qaarkood ardayda qaarkood waxaa ku jiro kuwa aanan oran karin xarafka ra oo ra markuu dhaho faransiiska kale ha buu ku leeyahay markaad tiraahdeed waxaad dhehdaa Eh, raf haddaad ahdid ama shalfiska raf oo kale eh, wuxuu kuleeyahay af buu kuleeyahay marka dhib badan baa halkaa lagala kulmaa eh, luqadaha qaar baana khada lahayn qaar baana xada lahayn qaar baan qaafka lahayn dhib fara badan bay la kulmaan marka taas horta taas inaan caddeeyo runti waa jeclaa luqa soomaalida wax carabi la baro oo ka fudud ma arkin konton jinsiyadood baan wax usoo dhigay marka aan arday soomaali u dhigayo waa ku or orod weeye waxaa weye wax aad iyo aad u fudud weeye taas in ugu bishaareeyaan rabaan ayna ogaadaan dadka eh, danaynaya carabiga inay bartaan inay eh, luqadda carabiga uu aada ugu fudud yahay eh, dadkan kale ee dhibkay la kulmayn ay la kulmayn taa halkaanka haddaan ka imaado dadka soomaalida ee qurbaha joogo waxay isugu jiraan dad ayagoo waaweyn of soomaaliga yaqaano xagga tagay iyo dad ayagoo yaryar maarata ama xagga ku koray ama xagga ku dhashay dadka xagga ku dhashay dee luqadaha dalalka looga hadlo ama maaragtay ha noqoto jarmal ama luqadahan kale scandinavianka looga hadlo ama ingiriiska luqadaha wadamada looga hadlo luqadaasa nativkiisa u noqonayso af soomaaligana wuxuu u noqonayaa sida luqad ajnabi ah oo kale walidalik af soomaaliga marka ku hadlayo wuu khaldayaa qofki marka haddaad kuwaas haddaad ka hadlaysid waa sax oo qofkii af soomaaliga si fasiix oo biyura u yaqaano ayaa ka fudud inuu barta luqadda carabiga qof soomaali oo halkaa ku koray oo luqadaas ay u noqotay luqadiisa asalka ah af soomaaligana dee luqad second language ama luqad ajnabi ah oo kale ay u noqotay marka labadaa lasbarbar dhigo kan soomaaliga si fasiixa u yaqaano ayaa ka fudud inuu barta luqadda carabiga dadka gudaha jooga soomaaliya luqadda carabiga way ku fiican yihiin waa saa sheegtay sababtoo ah inta burburka uu jiray luqadda carabiga taarikh dheer bay soomaaliya soo martay laakiin laga soo bilaabo xilligii isticmaarka ka hor xilligii isticmaarka xilligii dowladihii dowladii rayidka ahayd xilligii dowladii militariga ahayd ilaa xilliga burburka marka luqadda carabigu waxay gaartay horumar aada u weyn oo weligeed taariikhda saan isleeyahay ah anigu inta aan akhriyey maaragtay intii aan maarata cilmi baarista iyo qorayey intii aan wax akhriyey xilliga burburka hadda soomaaliya ee ku jirtay intii ka dambeysay gaar ahaan laga soo bilaabo ama wixii ka dambeeyey ilaa iyo labada kun iyo sagaalkii ama tobankii horumar badan bay gaartay oo dee dadka dhanba luuqadda ay wax ku bartaan bay noqotay gabayaabaa kasoo baxay qoraayaal baa kasoo baxay luuqadda keliya ay wax ku fahmaan bay noqotay waayadan dambe way jirtaa dib u dhac badan baa jiro marka saasaa sababtay in ay dadka gudaha soomaaliya jooga luuqadda carabiga ay maaragtay aada ugu horumareen gaar ahaan xilligan burburka aad iyo aad eh, waa mahadsantaha waa runta eh, saan soo tilmaanay luuqadda carabiga eh, luuqad markuu qofku baranayo iyo luuqaddii uu dhashay xiriirka ay leeyihiin way saameyneysaa saan hore usoo tilmaanay marka qofkan soomaaliga ah inuu barto luuqadda carabiga dabcan dadka muslimiinta ah si guud in la baro luuqadda carabiga way ka fududdahay dadka muslimka aan ahayn sababtoo ah qofka muslimka ah saan hore usoo qeexay luqada carabiga waxbaa oga bilaaban qof walbo muslim waxbaa oga bilaaban maxaa yeelay salaada luqadda carabiga lagu tukadaa xajka marka la xajinayo waad aragtay waxaa lagu talbiyeystaa marka la cumreysanayo afka carabiga qur-aankii carabi ah axaadiista marka la fasirayo lafdigooda waa carabi inta badan markaasaa afkii localka ahaa ama dadku ay ku hadlayeen ee khaaska u lahaayeen bay markaa loo sii fasiraa waana arrin fiican arrintaas in lafdiga xadiiska la sheego kadibna maarata afkii kale loosii turjumo oo xadiiska turjumadiisa keliya dadka aan loo sheegin maxaa yeele waa nooc barashada carabiga ka mid ah ayay noqonaysaa markii aad tiraahdo qaala rasuulullahi sal ly slam rasuulka ilaahay wuxuu yidhi marka marka waxaa weeye qofka muslimka ah mar walbo wuu ka fududya marka carabiga la barayo maxaa la yidhaahdaa eh, in la baro qof aanan muslim ahayn maxaa yeele qofka muslimka aan weligii ma maqal qofka muslimka ahna luuqadda wuu ku dhex jiray oo meelo badan buu kaga jiray marka qofkan soomaaliga ah, marka luuqadda carabiga la barayo kow hadde waa qof muslim oo ah uu kusoo dhex jiray midda labaad luuqadiisiibaa yaa u dhow marka aad buu oga duwanaanaya hadda dadka cadaanka oo kale runtii erayada sida loogu dhawaaqayo codadka waxaan inay fahmaan maxaa la yidhaha xitaa qoraalka bay la yaabayaan oo inkastoo qoraalka aan waqti kooban ku bari jirnay oo ilaa iyo bil baa kadib wax way qori jireen program yar fiican baan udhigi jirnay oo markiiba ku bartaan gaar ahaan dadka wax soo bartay aqoon hore uu ahaa waxyaaba kale ku takhasusay marka inkastoy saas tahay laakiin dhib badan bay kala kulmayaan qoraalka xitaa markay arkaan midig laga soo qorayo yaa iyo dhib kala kulmayaan qofkan muslimka ahna awal buuba arki jira qur-aankii midig ka soo qoran waxaan rabaa inaa idhaahda sidoo kale dadka uu barashada carabigu aada ugu fudud yahay waxaa ka mid ah dadka qur-aanka yaqaano qofka qur-aanka yaqaano ama qur-aanka akhrin karo ama xaafid qur-aanka ah runtii carabiga in la baro aad buu u fudud yahay anigu markaa marmar waxaa ii imaado dad xaafid qur-aan ah oo qur-aanka xifdisan laakiin carabiga maa ismuka magaca hadii la dhaha aanan garan karin markaas wuxuu yidhaha carabiga inaan bartaan rabaa marka waxaan ku yidhahda adigu shaqadaada waa sahlanta waa waxaa weeye waa waa aad bay u fududahay in lagu baro luqadda carabiga maxaa yeelay lafdiga qur-aanku hayaaba in meeqo erey buu xifdisan yahay oo carabi ah qur-aanka meequu ka kooban yaha la yidhaha lix kun iyo intaas lix boqol iyo eh, maarata oo aayadood buu ka kooban yahay meeqa eray waaye waa bad kala waay intaasoo eray oo carabi uu xifdisan yahay qofka kan si loogu dhawaaqo uu yaqaanaa makhrajkoodii iyo meesha laga soo saaraya uu yaqaanaa marka fifty percent wuuba haystaaba carabiga unbaa um waxaa loo dhigay sida loogu hadhadla iyo kadib way isqabsani isla markiiba marka uu marka dadka qur-aanka yaqaano ama culumta islaamka soo soo bartay ama qur-aanka inta badan dadka soomaalida ah saasay u badan yihiin waa dad qur-aanka marka hore soo dhigtay xifdiga xoogaa ha ka kala yaaca hadduu rabo marka waxaan leeyahay eh, aad bay ugu fududahay inay eh, inay luuqadda carabiga ay eh, bartaan gaar ahaan qofka xaafid qur-aanka ah ama qur-aanka wax ka bartay ama farti yaqaano Eh, waa mahadsantahay ustaad cumar waa su-aal muhiim ah luqadaha eh, wadamada islaamka eh, horta luqada xarafka carabiga ama luqada iyo xarafka way kala yihiin af soomaaliga iyo luqado badan oo muslimiinta ku hadlaan africa iyo asia indonesia malaysia turkiya luqadaha africa looga hadlo qaarkood sida luqada hawsa oo nigeria iyo meelo badan africa looga hadlo sawaaxiliga luqado faraba af soomaaliga waxaa lagu qori jiray afka carabiga hadda maalan soomaalida gabayga caanka ah waxaa kamid ah gabayaasha caanka waxaa kamid ah gabayadii uu tiriyey sayid maxamed cabdillah xasan waxaa qoray sheekh jaamac cumar ciise allah u naxariisto sheekh jaamac cumar ciise wuxuu ii sheegay faylashina uuna tusay lahayana maxaa la yidhaahdaa markii uu qorayay gabayga sayidka eed hadda aad aragteen wuxuu ku qoray xarfaha afka carabiga hooyaalay hooyaalay hooye markii la qorayo dadka soomaalida ah waxay wax ku qoran jireen afka carabiga bay wax ku qoran jireen xarfaha carabiga marka af soomaaligii baa xaraf carabi lagu qoraya marka waxa weeye waryaa wow baa laga bilaabay ra baa lagu xijiniya alif lagu taagay haakada muhiimad weyn bay marka iyay u lahayd qofka markii laisku dirayo warqado kulli waxaa lagu isticmaali jiray afka carabiga gumaystayaashu markay imaadeen reer galbeedku ay gumaysteen wadamadan africa iyo dalalka islaamka waxay xoogga saareen xarafka lagu qorayo afafka in ay ka fogeeyaan xarafka carabiga waana hadaf ama yool ama ujeedo istraatiiji ahoo fog oo waxa weeye ay ka lahaayeen in ay dadkan ka fogeeyaan culumta islaamka iyo inay akhriyaan su-aasha markaa la isweydiin kara waxaa weeye in af soomaaliga xaraf carabiga lagu qoro waryaawow ra-ya alif lagu taagay laga dhigo maxay macnoho kusoo kordhinaysaa qofkii macarabi bay baraysaa jawaabtu waxaa weeye waxay u sahlaysaa inuu carabigii uu ma aragtay maxaa la yihahdaa uu qoristiisi iyo uu barto aniga waxaan macalin dadkan macalinka u noqday waxaa ka mid ahaa arday iraaniyiin ah oo ku hadla luqadda farisiga luqadda farisiga waxaa lagu qoraa xarafkan carabiga ah baa lagu qoraa weliba farisiyiintu dee waay waxay yidhaahdaan annagay naga keeneenoo carabtu dad badow ahoo luqadooda aan qorin bay ahayeene annagay naga qaateen bay dhahaan oo waxaan xustaa ardadii qaar ka mid ah inay dhahaan maya hadda saan carabiga u qorna oo kale unbay u qoraan oo maaragtay marka waxaan ku idhi waa af carabi baad ku qoraysaan luqadiina waa sideeyo maya waxay dhehen maya saas ma ahan waa farisi ee carabtu annagay naga qaateen war iyo dhammaantii marka waxaan xusuustaa ardadayda iraaniyiinta ah inaan far baro kuma rafaadi jirin in ay si deg dega ah wax u qori karaanna kuma rafaadi jirin yeeriska oo kale markay waxaan u yeerinayo oo kale bal waxay ku qorayaan far aada u qurux badan oo fartan ruqcada la dhaho ee carabiga ah ee marka qofka wax boobsiinaya ardada jaamacadaha ay wax ku dhigaan marka luqadda markii la baranaya dhinacyada laga barto waxaa ka mid a ah writingka qoraalka qofka inuu ka dhisan yahay oo boobsiin karo oo wax saxanna uu qorayo wax qurxanna uu qorayo marka ardadaas ani waxaan ku qiyaasay xagga writingka waxayba ka yihiin dee sidii arday jaamici ah oo kaleet marka carabiga inaad bartaba dhib badan kama maraysid maxaa yeelay kuwan kale ba inaad bartid iyo sida lasugu xiray waqti badan laga qaadan jirtay marka gumaysti wuxuu la dagaalamay in luuqadahaas aynan afka carab xarafka carabiga ku qornaanin juhdi badan buuna geliyey af soomaaliga marka hore carabiga buu ku qornaa Eh, waagii dowladda militariga ayaa la bedelo af soomaaligan lagu bedelay hadde waa sheeko dheer iyo taariikh dheer waxaan u malayn xalqad gooni ahay u baahan tahay inta ay wax soo martay iyo inta ay eh, eh, isbedbedel soo martay lakiin waxaan rabaa inaan xuso taariikhda luqadda carabiga soomaaliya waxay xusaysaa in shacabka soomaaliyeed uu ka mudaaharaadi jiray markii la yiri aflatiin baa af soomaaliga lagu qoray oo xitaa magaalada ay burburiyeen weerar qaadeen oo aad u mudaaharaadeen see loogu qoraya af latiin latiin marka markaasay waxay dhihi jireen laadiin wey laadiin laadiin wey waa diin la-aan markaasay aad oga mudaaharaadeen waxaa jirto wathaa'iq ama dokumentiyo caddaynayo in xisbiyadii markaa jiray xisbiga leegada oo kale intii maaragtay new york la geeyey qaramada midoobey ka hor sheegeen ninkii la oran jiray cabdisaaq xaaji xuseen allah u naxariisto iyo soobe oo ayaa hogaaminaya wafdiga inay ka hor caddeeyeen qaramada midoobey oo ay yidhaahdeen shacabka soomaaliyeed waxay noo soo igmadeen inaan halkan ka cadayno in afkooda lagu qoro afka carabiga in lagu qoro iyo inay luqadda officialka ee wadanka wax lagu baranayo ay luqada carabiga noqoto adigu dadaal wuxuu soo socday iyo dagaalba talyaanigu tobankii sane ee dalka xorriyadda ka hor ee kontonka ilaa lixdanka ay maaragtay mas-uulka looga dhigay ayay xoog sii saareen dowladda militariga markii dambena arintii doodii dheereeda soo socotay go-aamisay oo afka laatiinka u badashay dhib badan bay kala kulmeen maxaa yeele afka laatiinka lagama helayo xa oo kale marka x baa loo qoray bal u fiirso cayn lagama helaayo c baa loo qoray marka luqadii waa luqunjibaar baa lagu sameeyey xaggaasaa loo leexiyey waa run marka xitaa barashada marka la baranayo way saameysayoo dee gazadaas hadda aad sheegaysid iyo bagdad waa jiraan waxay kaloo ka hor istaagtay qofkii hadee hadduu af soomaaliga kan aan qorayno ee whatsappka aan ku qorayno ee aan ku hadlayno ee joornaalada ku qorayno ee aan facebooka ku qorayno hadduu carabi ku qornaan lahaa haddii qof walboo naga mid ah carabiga sidii loo qoro horta meel bay yuu saari lahaayo dee waxay noqon lahayd wax aada ugu fudud maxaa la yidhaahdaa halkaas unbuu kasii ambaqaadi lahaa barashada carabigana level dhexe ama sare uu kasii bilaabi lahaa lakiin hadda dadka waxaad arkaysaa inta yaroo loox oon kusoo baratay iyo qoraanka iyo ma ogiye inta kale way ku rafaada inay la qabsadaan fartan carabiga ah ee la boobsiinaya ee quruxda badan markii laga reebo ardayda iskuullada carabiga kasoo baxday halkan waxaan ka salaamayaa dhammaan taageerayaasha nabad iyo nolol meel kastay <laughs> kala joogaan <laughs> darbadii aan ku dhufanay xasan khayre oo a idinkaga tahliyadeynayaa intaas kuma jirta barnaamijka eh? <laughs> sheekh maxamed amin diyaar miya diyaar waay anaga xaggana diyaar waay duubistii waa socotaa sawa bismi illahi raxmaan raxiim alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah sala allahu aleyh wasalam amaa bacd eh, aada iyo aad baa umahadsan tahay eh, ustaad cumar eh, halkan waxaan ka salaamayaa dhammaan walaalaha dhegeysanayo ku xiran kanaalka ogaansho aada iyo aad baadna ugu mahadsan tahay inaad igu martiqaaday barnaamijkan aadka u qiimaha badan aada iyo aad eh, waa mahadsan tahay ustaad cumar eh, barashada luqadda carabiga waa mid aada iyo aada muhiim ugu ah qofka muslimka ah eh, runtii waxaa jirto malaayiin muslimiin ah oo qur-aanka aana wax badan ka fahmaynin sababtuna ay tahay luqadda carabiga inayn aqoon fariintan ilaahay uu noo soo diray subxaana watacaala qof walbo muslin ah ku socoto afkii lagu fahmi lahaa in la barto oo la raadiyo runtii waa wax caqliga iyo sharciguba ay keenayaan qofka haddii fariin loo soo faro af jiniis haddii fariin lagugu soo qoro ama dhambaal ama warqad magaalada aad joogtid qof chiniseka yaqaano oo kuu furfuro fariintaas ayaad ku dadaalaysaa saad ku heli lahayd inaa gaari u raacdaa laga yaabaa inaad maxaa la yidhaahdaa inaad gaari u raacdo ayaa laga yaabaa inaad dadaal badan aad geliso ayaa laga yaabaa saad fariinta aad u hele marka runtii luqadda carabigu cafwan sheekh eh, ha mobileka qof iga soo wax wad eh, marka luqadda carabigu eh, luqad adag miyaa bay ahayd su-aashu luqadda carabigu luqad adag ma ahan waxaa weeye bal barashadeeda ilaahi subxana watacaala wuxuu ballan qaaday qur-aanka inuu fududeeyey walaqad yasarna alqur'aana lidikri fahal min mudakir eh, culamada qaar halkaa waxay ishaareen barashada carabigana waxay ku maaragtay lamaan tahay barashada qur-aanka marka qofka hadduu carabiga inuu barto uu go-aansado eh, waxaa weeye eh, luqad carabiga luqad adag ma ahan dad badan waxay maaragtay suuqa la geliyay luqadda carabiga waa luqad adag marka buufis badan baa dadkii ku dhacay oo ay ka baqayaanba luqadii marka luqadda carabiga waa luqad fudud sababtoo ah qofka muslimka meelo badan bay oga soo noqnoqotaa luqadda carabiga wuu ku tukanayaa wuu maqlayaa qur-aankii baa lagu akrinaya qur-aanka waxaa mucjisadiisa ka mid ah qofku markuu maqlayo wax unbuu ka fahmi hadduu xitaa luqadda carabiga wax badan ka aqoonin waxaa ka mid ah dee salaaddii baad ku tukanaysaa samic allahu liman xamida waxaad maqlaysaa khudbad khudbatu oo muslimiintu ay wada maqlaan oo ugu yaraan luqada carabiga eh, khudbada hore lagu akriyo midda labaad eh, ha noqoto haday rabta eh, luqada kale ha lagu akriyo marka luqada carabiga luqad aada u fudud wey weliba qofka muslimka ah waxaan bas dhihi karaabo basent fiican buu ka yaqaanaa ama tiro fiican markii boqolkiiba intaa la yidhaahdo waxbaa uga bilaaban mid walbo kamid a ah. maxaa yeele wuu maqli jiraa ugu yaraan dhagihiisay ku dhici jireeno waa ku hadli jiray erayadan marka maadaama ay saa tahay markuu inuu barto u bilaabo way fududahay luqada carabiga waa waa eh, luqadaha barashadoodana eh, runtii luqada ka adag baa jiro intaan eh, cilmigan luqadaha ku dhex jiray luqada waxaad arkaysaa aada u kakan xagga maxaa la yidhaahdaa dhawaqooda ha noqdo hadda luqada faransiiska oo kale luqadaha ugu adag bay ku jirtaa adduunka luqado badanoo adduunka kamid luqadaha looga hadla ka mid ah way adag yihiin xagga naxwihiisa luqadda carabiga lagu sheegaa inuu naxwihiisa uu adag yahay eh, tusaale ahaan luqada carabiga waxay leedahay eh, mufrad eh, macnaha hal waxaa jirto waxa inuu singular ama mufrad uu yahay iyo inuu jamc yahay inuu maaragtay mufrad iyo jamc ba iyo luqadda carabiga waxay leedahay marka muthana luqadda carabiga oo ah hal iyo labada markay wuxuu laba yihiin muthana la yidhaahdaa saddex wixii ka badanna waa jamc luqadaha qaar waxaa jiro waxay leeyihiin markii luqada lagu hadlay halka qof marki laga hadlay sibaa loo hadli labada qof marki laga hadlayana sibaa loo hadli saddexda qof marki laga hadlay sibaa loo hadli oo si baa maaragtay yani loogu dhawaaqay ficilkii iyo veebkii iyo ma garatay afarta marka shan markii la marayu jamcu ka bilaabanaya marka luqado ka adag baa jiro luqada carabiga barashadeedana qofka muslimka siyaabo badan bay ugu fududa ha ustaad cumar saas weeye saas weeye macalin fiican iyo qorshe fiican inuu helo unbaan ka asal ah qofka waxyaabaha runtii luqada carabiga inay adag tahay dadka uu muujiyo waxaa ka mid ah in macalimiintii si fiican ayna u tababarneen in manhaj qalad ah loo dhigay oo manhajkii hadda maalan tusaale ahaan qofka markuu af ingiriiska uu baranayo bareefad yar buu gelayaa shan bilood lix bilood kadib asagoo ingiriiska ku hadlayaad arkaysaa waxa weeye carabigii markuu galana toban sano kadib ama shan sano ama toddoba sano waxaad arki qofkii oo weli luqadda carabigii aan ku hadli karino xitaa hadduu wadamada carabta aado aana shaah ku cabi karin oo mutarjim buu u baahnaanaya qof u tarjumo hadduu cumroo kale aado waa waxay dadku isweydiin karaan isdhii marka dadka halkaasay ka sawirteen in badanoo ka mid ah inay luqadda carabigu ay tahay luqad aada u adag marka sababtuna sidaa ma ahane manhajka loo dhigayo qofka wey luqada carabiga marka la dhigayo qofka nooca ah aan kasoo sheekeeye ah waxaa laga yaabaa in eh, maxaa la yihahdaa naxwo loo dhigayeyba hadalkiiba aan loo dhigin englishkana maalinka koowaad laga bilaabo qofka whats your name baa la barayaa how are you baa la barayaa eh, see tahay eh, good morning maalinka kusii xigto suu isku sii qeexo ayuu sii baranaya maalinka ku xigto sida wax loo gato ayuu baranaya maalinka kusii xigto ma garatay tigid si loo goosto Eh, marka mawduucyada loo dhigayoo dhan ba waxaa laga dhigaya mawduucyada la yidhaahdo mawduucyada eh, wadahadalka ama communication languageka la yihaahdo luqada lagu wada xiriiro ah ayaa loo dhigaya marka chapters baa jiro loo dhigo oo habaysan oo khubaro ay dejiyeen eh, luqada carabigan waxaa laga yaabaa qofkaas ajrumi intuu ka bilaabo alfiya sii marinaya sheeke iyo magaca iyo cunadan meeqaa la gadaa iyo waxaan meeqaa la gadaana weligii looma dhigin marka meesha laga gelayo madhalka ama abrojka ama meesha laga abaarayo iyo manhajka la raacayo ayuu khaladka ka jiraayo luqada carabiga iyadu adayg ay wadata ma ahan hadda maasha allah waxaa soo baxay sida aan barnaamijka oga warami doono dadka dhegeystayaasha ahna aan rajeynaya inay ka faa'idaystaan waxaa soo baxay buwaag badan iyo manaahij badan oo luqadda carabiga lagu barto oo loo alifay si casri ah kuwaas oo qofku markuu barto maxaa la yidhahdaa laba bilood saddex bilood ilaa iyo shan bilood markuu dhiganayaba uu ku hadli karaba sida ingilishka uu awal u ahaan jiray oo marka halkaas waxaa weeye haddaan dib usoo ururiyo jawaabta waxaa weeye manhajka khaldan iyo tababarka macalinka maqan ingiliishkana waa luuqad wakti badan la geliyey oo dadkii u dhashay ay maaragtay u adeegeen o wakti badan geliyeen mushkilada halkaa halkaas weeye ma aha mushkilada luuqadda kuma saabsano waa waxa loo dhigay iyo qofka manhajkii loo dhigay صح waa mahadsantahay ustaad cumar waxaad tilmaantay arin muhiim ah oo cilmiga barashada luuqadaha muhiim u ah arintaa waxaa weeye qofku markuu luuqad baranayo luuqadda uu u dhashay ee asalka u ah iyo luuqadda uu baranayo xiriirka ka dhexeeyo saameynta uu ku yeesho luuqadda cusub ee uu baranayo labada luuqadood hadday isku dhow yihiin oo darisnimo uu ka dhexayso xagga codadka xagga ereyada ama mufradaadka vocabulariga xagga eh, naxwaha eh, xagga saasoo kaleete way fududaysaa eh, qofka luqadda cusub ee uu baranayo way fududaysaa xiriirka udhexeeyey luqadiisa iyo luqadda cusub oo uu baranayo waxay fududayn kartaa inuu barto luqadda cusub mathalan tusaale haddaan kasoo qaado dadka soomaalida ah af soomaaliga dadka soomaalida luqadooda afka soomaaliga ay tahay anigu waxaan usoo dhigay arda fara badan luqada carabiga intaan qatar joogay iyo adigu ilaa iyo konton jinsiyadood baan wax usoo dhigay marka ardayda kontonka jinsiyadood ah ee carabiga baranaysay ee ka kala imaaday qaaradaha kala duwan runtii waxaa iisoo baxday dhibka ay ku qabayaan carabiga barashadiisa iyo siduu ugu fududyahay mar walba waxay ku xiran tahay luqadiisa iyo iyo carabiga si ay isugu dhow yihiin soomaalida marka waxaan ogaaday in ay ka mid yihiin shucuubta carabiga barashihiisa ay aada ugu fududahay sababtoo keentay waxaa weeye luqada soomaaligu af carabiga aad bay isugu dhow yihiin aad b luqada carabiga soomaaliga way isku dhow yihiin xagga codadkao kale haddaan kasoo qaado waxaan leenahay codad luqada soomaaliga ay leedahay luqada carabiga ma ogiyi luqad kale adduunka leh ay jirinba ama ay naadir tahay waxaa ka mid ah xuruufta cunaha kasoo baxda ama xalqiga sida xa'da caynka baa kamid ah waxaa kamid a ah xarafka qaafka waxaa kamid ah khada intaba luqadeeda way ku jirtaa marka ardada qalam markaad dhahdid kalam buu leeyahay qalb markaad tiraahdid kalb buu leeyahay waxyaabaha maaragtay xoogaa lagu shacatiraysto oo waxaa kamid ah maaragtay arintaa kusoo arooray waxaa la ninbaa nin wuxuu ku dhihi rabay xaaskiisa maaragtay yaa qalbi baa la dhahaa jaceelkayga ama qalbigayga wax saas oo kale ah yaa kalbi buu yiri marka meeluu ka dhigi lahaa yaa qalbi marka kalbi iyo qalbi marka xarafka labadaas makhrij ama labadaa cod farqiga udhexeeya macnihiisu u bedelayo marka afka soomaaliga luqadda carabiga meelo badan buu uga dhow yahay eh, halkaas taasoo keentay in ay maaragtay dadka qaar ayba isdhahaan carabiga soomaaligu waa luqad lahjad lahjadihi carabiga ee hore ka mid ah lanna luqadda carabiga waxay ka koobnaan jirtay lahjado fara badan oo kala duwan luqada uu qur-aanka kusoo degay oo luqata quraysh ahayd ama luqadda fusxada ahayd marka ayaa waagi dambe soo hartay luqado fara badan baa jira oo looga carab ahayd oo waagi horeeto luqadda carabiga soo wada hoos imaanayay marka kuwaasay ka mid tahay ama ugu yaraan waa laba luuqad oo xiriir dhow ka dhexeeyo marka ustaad cumar jawaabtaas haddaan dib ugu noqdo waxaa weeye dadka soomaalida horta luqadda carabiga aad bay ugu fududahay inay bartaan codadkiibaa u fududaynayo waxaa intaas sii dheer ereyada aan isticmaalno in badanoo ka mid a ah dictionaryga carabiga iyo soomaaligu way isla wadaagaan gaar ahaan ereyada la xiriira xadaaradda ama ilbaxnimada ee macnaha miyiga aana la xiriirine maxaa la yihahdaa magaalada nolosha magaalada la xiriiro haddaan idhaahdo mathalan waxaan xusuustaa mar arday soomaali aan u dhigaya cashar ku saabsan cunooyinka marka waxaa soo baxda dhammaan cunooyinkii inay noqdeen maxaa la yidhaha iyo weelasha la isticmaalo saxan iyo koob iyo kulli ma aragtay cunooyinka kala duwanaa inay inay noqdeen maaragtay luqadda carabiga ay noqdeen maxkamad safaarad wasaarad waxaas iska dhaaf way ayagu aad bay u fara badan yihiin erayada siyaasadda ama la xiriira maamulka xagga maamulka iyo marka wadamada saasoo kale luuqadda carabiga barashadiisa ugu fudud waxaa ka mid ah dadka ku hadlo afka urduga la yiraahdo bakistan looga hadlo iyo hindiya qeybo ka mid ah ayaguna aad bay ugu dhow yihiin carabiga maxaa yeelay codadka af carabiga in badanoo kamid ahna way leeyihiin arday bakistan ahaan macalin u ahaa marka aad bay ufududa igana inay bartaan halka ardayda qaarkood ardayda qaarkood waxaa ku jiro kuwa aanan oran karin xarafka ra oo ra markuu dhaho faransiiskaoo kale ha buu ku leeyahay markaad tiraahdeed waxaad dhehdaa Eh, raf haddaad dhahdid ama shalfiska raf oo kale eh, wuxuu kuleeyahay haf buu kuleeyahay marka dhib badan baa halkaa lagala kulmaa eh, luqadaha qaar baana khada lahayn qaar baana xada lahayn qaar baan qaafka lahayn dhib fara badan bay la kulmaan marka taas horta taas inaan caddeeyo runti waa jeclaa luqa soomaalida wax carabi la baro oo ka fudud ma arkin konton jinsiyadood baan wax usoo dhigay marka aan arday soomaali u dhigayo waa ku or orod weeye waxaa weye wax aada iyo aad u fudud weeye taas inaa ugu bishaareeyaan rabaan na ogaadaan dadka eh, danaynaya carabiga inay bartaan inay eh, luqada carabiga uu aada ugu fudud yahay eh, dadkan kale ee dhibkay la kulmayn ay la kulmayn taa halkaan haddaan ka imaado dadka soomaalida ee qurbaha joogo waxay isugu jiraan dad ayagoo waaweyn of soomaaliga yaqaana xagga tagay iyo dad ayagoo yaryar maarata ama xagga ku koray ama xagga ku dhashay dadka xagga ku dhashay dee luqadaha dalalka looga hadlo ama maaragtay eh, ha noqoto jarmal ama eh, luqadahan kale scandinavianka looga hadlo ama ingiriiska luqadaha wadamada looga hadlo luqadaasa nativkiisa u noqonayso af soomaaligana wuxuu u noqonayaa sida luqad ajnabi ahoo kale walidalik af soomaaliga marka ku hadlayo wuu khaldayaa qofki marka hadaad kuwaas haddaad ka hadlaysid waa sax oo qofkii af soomaaliga si fasiix oo bura u yaqaano ayaa ka fudud inuu barta luqadda carabiga qof soomaaliya oo halkaa ku korayoo luuqadaas ay u noqotay luuqadiisa asalka ah af soomaaligana dee luuqad second language ama luuqad ajnabi ah oo kale ay u noqotay marka labada lasbarbar dhigo kan soomaaliga si fasiixa u yaqaano ayaa ka fudud inuu barta luuqadda carabiga dadka gudaha jooga soomaaliya luqadda carabiga way ku fiican yihiin waa saa sheegtay sababtoo ah intii burburka uu jiray luqadda carabiga taarikh dheer bay soomaaliya soo martay laakiin laga soo bilaabo xilligii isticmaarka ka hor xilligii isticmaarka xilligii dowladihii dowladii rayidka ahayd xilligii dowladii militariga ahayd ilaa xilliga burburka marka luqadda carabigu waxay gaartay horumar aada u weyn oo weligeed taariikhda saan isleeyahay anigu inta aan akhriyey maaragtay intii aan maarata cilmi baarista iyo qorayey intii aan wax akhriyey xilliga burburka hadda soomaaliya ee ku jirtay intii ka dambeysay gaar ahaan laga soo bilaabo nineteen ninety six ama kun ka dambeeyey ilaa iyo labada kun iyo sagaalkii ama tobankii horumar badan bay gaartay oo dee dadka dhanba luuqadda ay wax ku bartaan bay noqotay gabayaabaa ka baxay qoraayaal baa kasoo baxay luuqadda keliya ay ku wax ku fahmaan bay noqotay waayadan dambe way jirtaa dib u badan baa jiro marka saasaa sababtay in ay dadka gudaha soomaaliya joogo luuqadda carabiga ay aada ugu horumareen gaar ahaan xilligan burburka aad iyo aad eh, waa mahadsanta waa runta eh, saan soo tilmaanay luuqadda carabiga eh, luuqad markuu qofku baranayo iyo luuqaddii ugu dhashay xiriirka ay leeyihiin way saameyneysaa saan hore usoo tilmaanay marka qofkan soomaaliga ah inuu barto luuqadda carabiga dabcan dadka muslimiinta ah, si guud in la baro luuqadda carabiga way ka fududdahay dadka muslimka aan ahayn sababtoo ah qofka muslimka ah saan hore usoo qeexay luqada carabiga waxbaa oga bilaaban qof walbo muslim waxbaa oga bilaaban maxaa yeelay salaada luqadda carabiga lagu tukadaa xajka marka la xajinayo waad aragtay waxaa lagu talbiyeystaa marka la cumreysanayo afka carabiga qur-aankii carabi ah axaadiista marka la fasirayo lafdigooda waa carabi inta badan markaasaa afkii localka ahaa ama dadku ay ku hadlayeen ee khaaska ulahayeen bay markaa loo sii fasiraa waana arrin fiican arrintaas in lafdiga xadiiska la sheego kadibna maaratay afkii kale loosii turjumo oo xadiiska turjumadiisa keliya dadka aan loo sheegin maxaa yeele waa nooc barashada carabiga ka mid ah ayay noqonaysaa markii aad tiraahdo qaala rasuululahi sal ly slam rasuulka ilaahay wuxuu yidhi marka marka waxaa weeye qofka muslimka ah mar walbo wuu ka fududya marka carabiga la barayo maxaa la yidhaahdaa in la baro qof aanan muslim ahayn maxaa yeele qofka muslimka aan ahayn weligii ma maqal qofka muslimka ahna luuqadda wuu ku dhex jiray oo meelo badan buu kaga jiray marka qofkan soomaaliga ah marka luuqadda carabiga la barayo kow hadde waa qof muslim ah kusoo dhex jiray midda labaad luuqadiisiibaa yaa u dhow marka aad buu oga duwanaanaya hadda dadka cadaanka oo kale runtii erayada sida loogu dhawaaqayo codadka waxaan inay fahmaan maxaa layidhi xitaa qoraalka bay la yaabayaan oo inkastoo qoraalka aan wakti kooban ku bari jirnay oo ilaa iyo bil baa kadib wax qori jireen program yar fiican baan u jirnay oo markiiba ku bartaan gaar ahaan dadka wax soo bartay aqoonyahanka hore uu ahaa waxyaaba kale ku takhasusay marka inkastoo saas tahay laakiin dhib badan bay kala kulmayaan qoraalka xitaa markay arkaan midig laga soo qorayo yaa iyo dhib kala kulmayaan qofkan muslimka ahna awal buuba arki jira qur-aankii oo midig ka soo qoran waxaan rabaa inaa idhaahda sidoo kale dadka uu barashada carabigu aada ugu fudud yahay waxaa ka mid ah dadka qur-aanka yaqaano qofka qur-aanka yaqaano ama qur-aanka akhrin karo ama xaafid qur-aanka ah runtii carabiga in la baro aad buu u fudud yahay anigu marka marmar waxaa ii imaado dad xaafid qur-aan ah oo qur-aanka xifdisan laakiin carabiga maa ismuka magaca hadii la dhaha aanan garan karin markaas wuxuu yidhaha carabiga inaan bartaan rabaa marka waxaan ku idhahda adigu shaqadaada waa sahlanta waa waxaa weeye waa waa aad bay u fududahay in lagu baro luqadda carabiga maxaa yeelay lafdiga qur-aanku hayaaba in meeqa erey buu xifdisan yahay oo carabi ah qur-aanka meequu ka kooban yaha la yidhaha lix kun iyo intaas lix boqol iyo eh, maaragtay oo aayadood buu ka kooban yahay meeqa eray waaye waa dad kale waaye intaasoo eray oo carabi uu xifdisan yahay qofka kan si loogu dhawaaqo uu yaqaanaa makhrajkoodii iyo meesha laga soo saaraya uu yaqaanaa marka fifty percent wuuba haystaaba carabiga unbaa um waxaa loo dhigay sida loogu hadhadla iyo kadib way isqabsani isla markiiba marka uu marka dadka qur-aanka yaqaano ama culumta islaamka soo soo bartay ama qur-aanka inta badan dadka soomaalida ah saasay u badan yihiin waa dad qur-aanka marka hore soo dhigtay xifdiga xoogaa ha kala yaaca hadduu rabo marka waxaan leeyahay eh, aad bay ugu fududahay inay eh, inay luuqadda carabiga ay eh, bartaan gaar ahaan qofka xaafidu qur-aanka ah ama qur-aanka wax ka bartay ama farti yaqaano Eh, waa mahadsantahay ustaad cumar waa su-aal muhiim ah luqadaha eh, wadamada islaamka eh, horta luqada xarafka carabiga ama luqada iyo xarafka way kala yihiin af soomaaliga iyo luqado badan oo muslimiinta ku hadlaan africa iyo asia indonesia malaysia turkiya luqadaha africa looga hadlo qaarkood sida luqada hawsa oo nigeria iyo meelo badan africa looga hadlo sawaaxiliga luqado faraba af soomaaliga waxaa lagu qori jiray afka carabiga hadda maalan soomaalida gabayga caanka ah waxaa kamid ah gabayaasha caanka waxaa kamid ah gabayadii uu tiriyey sayid maxamed cabdilla xasan waxaa qoray sheekh jaamac cumar ciise allahu naxariisto sheekh jaamac cumar ciise wuxuu ii sheegay faylashina uuna tusay lahayana maxaa la yidhahdaa markii uu qorayay gabayga sayidka eed hadda aad aragteen wuxuu ku qoray xarfaha afka carabiga hooyaalay hooyaalay hooye markii la qorayo dadka soomaalida ah waxay wax ku qoran jireen afka carabiga ah bay wax ku qoran jireen xarfaha carabiga marka af soomaaligii baa xaraf carabi lagu qoraya marka waxa weeye waryaa wow baa laga bilaabay ra baa lagu xijiniya alif lagu taagay haakada muhiimad weyn bay marka iyay u lahayd qofka markii laisku dirayo warqado kulli waxaa lagu isticmaali jiray afka carabiga gumaystayaashu markay imaadeen reer galbeedku ay gumaysteen wadamadan africa iyo dalalka islaamka waxay xoogga saareen xarafka lagu qorayo afafka in ay ka fogeeyaan xarafka carabiga waana hadaf ama yool ama ujeedo istraatiiji ahoo fog oo waxa weeye ay ka lahaayeen in ay dadkan ka fogeeyaan culumta islaamka iyo inay akhriyaan su-aasha markaa laisweydiin kara waxa weeye in af soomaaliga xaraf carabiga lagu qoro waryaawow ra'ya alif lagu taagay laga dhigo maxay macnoho kusoo kordhinaysaa qofkii macarabi bay baraysaa jawaabtu waxaa weeye waxay u sahlaysaa inuu carabigii uu ma aragtay maxaa la yihahdaa uu qoristiisi iyo uu barto aniga waxaan macalin dadkan macalinka u noqday waxaa ka mid ahaa arday iiraaniyiin ah oo ku hadla luqadda farisiga luqadda farisiga waxaa lagu qoraa xarafkan carabiga ah baa lagu qoraa weliba farisiyiintu dee waay waxay yidhaahdaan annagay naga keeneenoo carabtu dad badow ahoo luqadooda aan qorin bay ahayeene annagay naga qaateen bay dhahaan oo waxaan xusta ardadai qaar ka mid inay dhahaan maya hadda saan carabiga u qorna oo kale unbay u qoraan oo maaragtay marka waxaan ku idhi waa af carabi baad ku qoraysaan luqadiina waa sideeyo maya waxay dheheen maya saas ma ahan waa farisi ee carabtu annagay naga qaateen war iyo dhammaantii marka waxaan xusuustaa ardadayda iraaniyiinta ah inaan far baro kuma rafaadi jirin in ay si deg dega ah wax u qori karaanna kuma rafaadi jirin yeeriska oo kale markay waxaan u yeerinayo oo kale bal waxay ku qorayaan far aada u qurux badan oo fartan ruqcada la dhaho carabiga ah ee marka qofka wax boobsiinaya ardada jaamacadaha ay wax ku dhigaan marka luqadda marka la baranayo dhinacyada laga barto waxaa ka mid a ah writingka qoraalka qofka inuu ka dhisan yahay oo boobsiin karo oo wax saxanna uu qorayo wax qurxanna uu qorayo marka ardadaas ani waxaan ku qiyaasay xagga writingka waxayba ka yihiin dee sidii arday jaamici ah oo kaleet marka carabiga inaad bartaba dhib badan kama maraysid maxaa yeelay kuwan kale ba inaad bartid iyo sida lasugu xirayo waqti badan laga qaadan jirtay marka gumaysti wuxuu la dagaalamay in luuqadahaas aynan afka carabi xarafka carabiga ku qornaanin juhdi badan buuna geliyey af soomaaliga marka hore carabiga buu ku qornaa Eh, waagii dowladda militariga ayaa la bedelo af soomaaligan lagu bedelay hadde waa sheeka dheer iyo taariikh dheer waxaan u malayn xalqad gooni ahay u baahan tahay inta ay wax soo martay iyo inta ay eh, eh, isbedbedel soo martay lakiin waxaan rabaa inaan xuso taariikhda luqadda carabiga soomaaliya waxay xusaysaa in shacabka soomaaliyeed uu ka mudaaharaadi jiray markii la yiri aflatiin baa af soomaaliga lagu qori oo xitaa magaalada ay burburiyeenoo weerar qaadeen oo aad u mudaaharaadeen see loogu qorayaa af laatiin laatiin marka markaasay waxay dhihi jireen laadiin wey laadiin laadiin wey waa diin la-aan markaasay aad oga mudaaharaadeen waxaa jirto wathaa'iq ama dokumentiyo caddaynayo in xisbiyadii markaa jiray xisbiga leegada oo kale intii maaragtay new york la geeyey qaramada midoobey ka hor sheegeen ninkii la oran jiray cabdisaaq xaaji xuseen allahu naxariisto iyo soobe oo yaa hogaaminaya wafdiga inay ka hor caddeeyeen qaramada midoobey oo ay yidhaahdeen shacabka soomaaliyeed waxay noo soo igmadeen inaan halkan ka cadayno in afkooda lagu qoro afka carabiga in lagu qoro iyo inay luqadda officialka ee wadanka wax lagu baranayo ay luqadda carabiga noqoto adigu dadaal wuxuu soo socday iyo dagaalba talyaanigu tobankii sane ee dalka xorriyadda ka hor ee kontonka ilaa lixdankii ay maaragtay mas-uulka looga dhigay ayay xoog sii saareen dowladda militariga ah markii dambena arintii doodii dheereed ee soo socotay go-aamisay oo afka laatiinka u badashay dhib badan bay kala kulmeen maxaa yeele afka laatiinka lagama helaayo xa oo kale marka x baa loo qoray bal u fiirso cayn lagama helaayo c baa loo qoray marka luqadii waa luqunjibaar baa lagu sameeyey xaggaasaa loo leexiyey waa run marka xitaa barashada marka la baranayo way saamaysayoo dee gazadaas hadda aad sheegaysid iyo bagdaaday waa jiraan waxay kaloo ka hor istaagtay qofkii haddee hadduu af soomaaliga kan aan qorayno ee whatsappka aan ku qorayno ee aan ku hadlayno ee joornaalada ku qorayno ee aan facebooka ku qorayno hadduu carabi ku qornaan lahaa haddii qof walboo naga mid ah carabiga sida loo qoro horta meel bay yuu saari lahaayo dee waxa way noqon lahayd wax aada ugu fudud maxaa la yidhaahdaa halkaas unbuu kasii ambaqaadi lahaa barashada carabigana level dhexe ama sare kasii bilaabi lahaa lakiin hadda dadka waxaad arkaysaa inta yaroo loox on kusoo baratay iyo qoraanka iyo ma ogiye inta kale way ku rafaada inay la qabsadaan fartan carabiga ah ee la boobsiinaya ee quruxda badan markii laga reebo ardayda iskuullada carabiga kasoo baxday halkan waxaan ka salaamayaa dhammaan taageerayaasha nabad iyo nolol meel kastay kala joogaan <laughs> darbadii aan ku dhufan xasan khayre aa idinkaga tahliyadeynayaa intaas kuma jirta barnaamijka eh? <laughs> sheekh maxamed amin diyaar miya diyaar waay annaga xaggana diyaar waay duubistii waa socotaa sawa bismi illah raxmaan raxiim alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah sala allahu aleyh wasalam amaa bacd eh, aada iyo aad baa umahadsan tahay eh, ustaad cumar eh, halkan waxaan ka salaamayaa dhammaan walaalaha dhegeysanayo ku xiran kanaalka ogaansho aada iyo aad baadna ugu mahadsan tahay inaad igu marti qaaday barnaamijkan aadka u qiimaha badan aad iyo eh, waa mahadsan tahay ustaad cumar eh, barashada luqadda carabiga waa mid aad iyo aada muhiim ugu ah qofka muslimka ah eh, runtii waxaa jirto malaayiin muslimiin ah oo qur-aanka aana wax badan ka fahmaynin sababtuna ay tahay luqadda carabiga inayn aqoon fariintan ilaahay uu noo soo diray subxaana watacaala qof walbo muslin ah ku socoto afkii lagu fahmi lahaa in la barto oo la raadiyo runtii waa wax caqliga iyo sharciguba ay keenayaan qofka haddii fariin loo soo faro af chineese haddii fariin lagugu soo qoro ama dhambaal ama warqad magaalada aad joogtid qof chiniiska yaqaano oo kuu furfuro fariintaas ayaad ku dadaalaysaa saad ku heli lahayd inaad gaari u raacdaa laga yaabaa inaad maxaa la yidhaahdaa inaad gaari u raacdo ayaa laga yaabaa inaad dadaal badan aad geliso ayaa laga yaabaa saad fariinta aad u hele marka runtii luqadda carabigu cafan sheekh eh, ha mobileka qof iga soo wax eh, marka luqada carabigu eh, luqad adag miyaa bay ahayd su-aashu luqadda carabigu luqad adag ma ahan waxaa weeye bal barashadeeda ilahi subxana watacaala wuxuu ballan qaaday qur-aanka inuu fududeeyey walaqad yasarna alqur'aana lidikri fahal min mudakir culamada qaar halkaa waxay ishaareen barashada carabigana waxay ku maaragtay lamaan tahay barashada qur-aanka marka qofka hadduu carabiga inuu barto uu go-aansado waxaa weeye luqad carabiga luqad adag ma ahan dad badan waxay maaragtay suuqa la geliyay luqadda carabiga waa luqad adag marka buufis badan baa dadkii ku dhacay oo ay ka baqayaanba luqadii marka luqadda carabiga waa luqad fudud sababtoo ah qofka muslimka meelo badan bay oga soo noqnoqotaa luqadda carabiga wuu ku tukanayaa wuu maqlayaa qur-aankii baa lagu akrinaya qur-aanka waxaa mucjisadiisa ka mid ah qofku markuu maqlayo wax unbuu ka fahmi hadduu xitaa luqadda carabiga wax badan ka aqoonin waxaa ka mid ah dee salaadii baad ku tukanaysaa samic allahu liman xamida waxaad maqlaysaa khudbad khudbat oo muslimiintu ay wada maqlaan oo ugu yaraan luqada carabiga khudbada hore lagu akriyo midda labaad ha noqoto haday rabta luqado kale ha lagu akriyo marka luqada carabiga luqad aada u fudud wey weliba qofka muslimka ah waxaan dhihi karaabo basent fiican buu ka yaqaanaa ama tiro fiican markii boqolkiiba intaa la yidhaahdo waxbaa uga bilaaban mid walbo kamida maxaa yeele wuu maqli jiraa ugu yaraan dhagihiisay ku dhici jireenoo waa ku hadli jiray ereyadan marka maadaama ay saa tahay markuu inuu barto u bilaabo way fududahay luqadda carabiga waa waa eh, luqadaha barashadoodana eh, runtii luqada ka adag baa jiro intaan eh, cilmigan luqadaha ku dhex jiray luuqada waxaad arkaysaa aada u kakan xagga maxaa la yidhaahdaa dhawaqooda ha noqdo hadda luqada faransiiska oo kale luqadaha ugu adag bay ku jirtaa adduunka luqado badan adduunka kamid luqadaha looga hadla ka mid ah way adag yihiin xagga naxwihiisa luqadda carabiga lagu sheegaa inuu naxwihiisa uu adag yahay Eh, tusaale ahaan luqadda carabiga waxay leedahay eh, mufrad eh, macnaha hal waxaa jirto waxa inuu singular ama mufrad uu yahay iyo inuu jamc yahay inuu maaragtay mufrad iyo jamc iyo luqadda carabiga waxay leedahay marka muhana luqadda carabiga oo ah hal iyo labada markay wuxuu laba yihiin muhana la yidhaahdaa saddex wixii ka badanna waa jamc luqadaha qaar waxaa jiro waxay leeyihiin markii luqada lagu hadlaya halka qof marki laga hadlay sibaa loo hadlay labada qof marki laga hadlayana sibaa loo hadlay saddexda qof marki laga hadlay sibaa loo hadlay oo si baa maaragtay yani loogu dhawaaqay ficilkii iyo vebkii iyo ma garatay ee afarta marka shan markii la marayu jamcu ka bilaabanaya marka luqado ka adag baa jiro luqadda carabiga barashadeedana qofka muslimka siyaabo badan bay ugu fududa ha ha ustaad cumar saas weeye saas weeye macalin fiican iyo qorshe fiican inuu helo unbaa ka asala ah qofka waxyaabaha runtii luqadda carabiga inay adag tahay dadka uu muujiye waxaa ka mid ah in macalimiintii si fiican ayna u tababarneen in manhaj qalad ah loo dhigay oo manhajkii hadda maalan tusaale ahaan qofka markuu af ingiriiska uu baranayo bareefad yar buu galayaa shan bilood lix bilood kadib asagoo ingiriiska ku hadlaya arkaysaa waxa weeye carabigii markuu galana toban sano kadib ama shan sano ama toddoba sano waxaad arki qofkii oo weli luqada carabigii aan ku hadli karinoo xitaa hadduu wadamada carabta aado aana shaah ku cabi karin oo mutarjim buu u baahnaanaya qof u tarjuma hadduu cumroo kale aado waa waxay dadku isweydiin karaan isdhihi marka dadka halkaasay ka sawirteen in badanoo ka mid ah inay luqadda carabigu ay tahay luqad aada u adag marka sababtuna sidaa ma ahane manhajka loo dhigayo qofka wey luqada carabiga marka la dhigayo qofka nooca ah aan kasoo sheekeeye ah waxaa laga yaabaa in eh, maxaa la yihahdaa naxwo loo dhigayeyba hadalkiiba aan loo dhigin englishkana maalinka koowaad laga bilaabo qofka whats your name baa la barayaa how are you baa la barayaa eh, see tahay eh, good morning maalinka kusii xigto suu isku sii qeexo ayuu sii baranaya maalinka ku xigto sida wax loo gato ayuu baranaya maalinka kusii xigto ma garatay tigid si loo goosto Eh, marka mawduucyada loo dhigayoo dhan ba waxaa laga dhigaya mawduucyada la yidhaahdo mawduucyada eh, wadahadalka ama communication languageka la yidhaahdo luqada lagu wada xiriiro ah ayaa loo dhigaya marka chapters baa jiro loo dhigo oo habaysan oo khubaro ay dejiyeen eh, luqada carabigan waxaa laga yaabaa qofkaas ajrumi intuu ka bilaabo alfiya sii marinaya sheeke iyo magaca iyo cunadan meeqaa la gadaa iyo waxaan meeqaa la gadaana weligii looma dhigin marka meesha laga gelayo madhalka ama abroajka ama meesha laga abaarayo iyo manhajka la raacayo ayuu khaladka ka jiraya luqada carabiga iyadu adayg ay wadata ma ahan hadda maasha allah waxaa soo baxay sida aan barnaamijka oga warami doono dadka dhegeystayaasha ahna aan rajeynaya inay ka faa'iideystaan waxaa soo baxay buwaag badan iyo manaahij badan oo luqadda carabiga lagu barto oo loo alifay si casri ah kuwaas oo qofku markuu barto maxaa la yidhahdaa laba bilood saddex bilood ilaa iyo shan bilood markuu dhiganayaba uu ku hadli karaba sida ingilishka uu awal u ahaan jiray oo marka halkaas waxaa weeye haddaan dib usoo ururiyo jawaabta waxaa weeye manhajka khaldan iyo tababarka macalinka maqan ingiliishkana waa luuqad wakti badan la geliyey oo dadkii u dhashay ay maaragtay u adeegeen wakti badan geliyeen mushkilada halkaa halkaas weeye ma aha mushkilada luuqadda kuma saabsano waa waxa loo dhigay iyo qofka manhajkii loo dhigay wey صح waa mahadsantahay ustaad cumar waxaad tilmaantay arin muhiim ah oo cilmiga barashada luuqadaha muhiim u ah arintaa waxaa weeye qofku markuu luuqad baranayo luuqadda uu u dhashay ee asalka u ah iyo luuqadda uu baranayo xiriirka ka dhexeeyo saameynta uu ku yeesho luuqadda cusub ee uu baranayo labada luuqadood hadday isku dhow yihiin oo darisnimo uu ka dhexayso xagga codadka xagga ereyada ama mufradaadka vocabulariga xagga eh, naxwaha eh, xagga saasoo kaleete way fududaysaa eh, qofka luqadda cusub ee uu baranayo way fududaysaa xiriirka udhexeeyey luqadiisa iyo luqadda cusub uu baranayo waxay fududayn kartaa inuu barto luqadda cusub maalan tusaale haddaan kasoo qaado dadka soomaalida ah af soomaaliga dadka soomaalida luqadooda afka soomaaliga ay tahay anigu waxaan usoo dhigay arda fara badan luqadda carabiga intaan qatar joogay iyo adigu ilaa iyo konton jinsiyadood baan wax usoo dhigay marka ardayda kontonka jinsiyadood ah ee carabiga baranaysay ee ka kala imaaday qaaradaha kala duwan runtii waxaa iisoo baxday dhibka ay ku qabayaan carabiga barashadiisa iyo siduu ugu fududya mar walba waxay ku xiran tahay luqadiisa iyo iyo carabiga say isugu dhow soomaalida marka waxaan ogaaday in ay ka mid yihiin shucuubta carabiga barashihiisa ay aada ugu fududahay sababtoo keentay waxaa weeye luqada soomaaligu af carabiga aad bay isugu dhow yihiin aad b luqada carabiga soomaaliga waa isku dhow yihiin xagga codadkao kale haddaan kasoo qaado waxaan leenahay codad luqada soomaaliga ay leedahay luqada carabiga ma ogiyi luqad kaleoo oo adduunka leh ay jirinba ama ay naadir tahay waxaa ka mid ah xuruufta cunaha kasoo baxda ama xalqiga sida xada caynka baa kamid ah waxaa kamid a ah xarafka qaafka waxaa kamid ah khada intaba luqadeeda way ku jirtaa marka ardada qalam markaad dhahdid kalam buu leeyahay qalb markaad tiraahdid kalb buu leeyahay waxyaabaha ma xoogaa lagu shacatiraysto oo waxaa kamid ah maaragtay arintaa kusoo arooray waxa la ninbaa nin wuxuu ku dhihi rabay xaaskiisa maaragtay yaa qalbi baa la dhahaa jeceelkayga ama qalbigayga wax saas oo kale ah yaa kalbi buu yihi marka meeluu ka dhigi lahaa yaa qalbi marka kalbi iyo qalbi marka xarafka labadaas makhrij ama labadaa cod farqiga udhexeeya macnihiisu u bedelayo marka afka soomaaliga luqadda carabiga meelo badan buu uga dhow yahay eh, halkaas taasoo keentay in ay maaragtay dadka qaar ayba isdhahaan carabiga soomaaligu waa luqad lahjad lahjadihi carabiga ee hore ka mid ah leanna luqadda carabiga waxay ka koobnaan jirtay lahjado fara badan oo kala duwan luqada uu qur-aanka kusoo degay oo luqata quraysh ahayd ama luqada fusxada ahayd markaa ayaa waagi dambe soo hartay luqado fara badan baa jira oo looga carab ahayd oo waagi horeeto luqadda carabiga soo wada hoos imaanayay marka kuwaasay ka mid tahay ama ugu yaraan waa laba luuqad oo xiriir dhow ka dhexeeyo marka ustaad cumar jawaabtaas haddaan dib ugu noqdo waxaa weeye dadka soomaalida horta luqadda carabiga aad bay ugu fududahay inay bartaan codadkiibaa u fududaynayo waxaa intaas sii dheer ereyada aan isticmaalno in badanoo ka mid a ah dictionaryga carabiga iyo soomaaligu way isla wadaagaan gaar ahaan ereyada la xiriira xadaaradda ama ilbaxnimada ee macnaha miyiga aana la xiriirine maxaa la yihahdaa magaalada nolosha magaalada la xiriiro haddaan idhaahdo mathalan waxaan xusuustaa mar arday soomaali aan u dhigaya cashar ku saabsan cunooyinka marka waxaa soo baxda dhammaan cunooyinkii inay noqdeen maxaa la yidhaha iyo weelasha la isticmaalo saxan iyo koob iyo kulli maaragtay cunooyinka kala duwanaa inay inay noqdeen ma aragtay luqadda carabiga ay noqdeen maxkamad safaarad wasaarad waxaas iska dhaaf way ayagu aad bay u fara badan yihiin erayada siyaasadda ama la xiriira maamulka xagga maamulka iyo marka wadamada saasoo kale luqadda carabiga barashadiisa ee u fududya waxaa ka mid ah dadka ku hadlo afka urduga la yiraahdo bakistan looga hadlo iyo hindiya qeybo ka mid ah ayaguna aad bay ugu dhow yihiin carabiga maxaa yeelay codadka af carabiga in badanoo kamid ahna way leeyihiin arday bakistan ahaan macalin u ahaa marka aad bay ufududa iyagana inay bartaan halka ardayda qaarkood ardayda qaarkood waxaa ku jiro kuwa aanan oran karin xarafka ra oo ra markuu dhaho faransiiskaoo kale ha buu ku leeyahay markaad tiraahdeed waxaad dhehdaa Eh, raf haddaad ahdid ama shalfiska raf oo kale eh, wuxuu kuleeyahay af buu kuleeyahay marka dhib badan baa halkaa lagala kulmaa eh, luqadaha qaar baana khada lahayn qaar baana xada lahayn qaar baan qaafka lahayn dhib fara badan bay la kulmaan marka taas horta taas inaan caddeeyo runti waa jeclaa luqa soomaalida wax carabi la baro oo ka fudud ma arkin konton jinsiyadood baan wax usoo dhigay marka aan arday soomaali u dhigayo waa ku or orod weeye waxaa weye wax aad iyo aad u fudud weeye taas ina ugu bishaareeyaan rabaan ina ogaadaan dadka eh, danaynaya carabiga inay bartaan inay eh, luqadda carabiga uu aada ugu fudud yahay eh, dadkan kale ee dhibkay la kulmayn ay la kulmayn taa halkaanka haddaan ka imaado dadka soomaalida ee qurbaha joogo waxay isugu jiraan dad ayagoo waaweyn soomaaliga yaqaano xagga tagay iyo dad ayagoo yaryar ama xagga ku koray ama xagga ku dhashay dadka xagga ku dhashay dee luqadaha dalalka looga hadlo ama maaragtay eh, ha noqoto jarmal ama eh, luqadahan kale scandinavianka looga hadlo ama ingiriiska luqadaha wadamada looga hadlo luqadaasa nativkiisa u noqonayso af soomaaligana wuxuu u noqonayaa sida luqad ajnabi ah kale walidalik af soomaaliga marka ku hadlayo wuu khaldaya qofki marka haddaad kuwaas haddaad ka hadlaysid waa sax oo eh, qofkii af soomaaliga si fasiix oo bure u yaqaano ayaa ka fudud inuu barta luqadda carabiga qof soomaaliya oo halkaa ku korayoo luuqadaas ay u noqotay luuqadiisa asalka ah af soomaaligana dee luuqad second language ama luuqad ajnabi ah oo kale ay u noqotay marka labadaa las barbar dhigo kan soomaaliga si fasiixa u yaqaano ayaa ka fudud inuu barto luuqadda carabiga dadka gudaha jooga soomaaliya luqadda carabiga way ku fiican yihiin waa saa sheegtay sababtoo ah intii burburka uu jiray luqadda carabiga taarikh dheer bay soomaaliya soo martay laakiin laga soo bilaabo xilligii isticmaalka ka hor xilligii isticmaalka xilligii dowladihii dowladdii rayidka ahayd xilligii dowladdii militariga ahayd ilaa xilliga burburka marka luqadda carabigu waxay gaartay horumar aada u weyn oo weligeed taariikhda saan isleeyahay anigu inta aan akhriyey maaragtay intii aan maarata cilmi baarista iyo qorayey intii aan wax akhriyey xilliga burburka hadda soomaaliya ee ku jirtay intii ka dambeysay gaar ahaan laga soo bilaabo ama ka dambeeyey ilaa iyo labada kun iyo sagaalkii ama tobankii horumar badan bay gaartay oo dee dadka dhanba luuqadda ay wax ku bartaan bay noqotay gabayaabaa kasoo baxay qorayaalbaa kasoo baxay luuqadda keliya ay wax ku fahmaan bay noqotay waayadan dambe way jirtaa dib u badan baa jiro marka saasaa sababtay in ay dadka gudaha soomaaliya joogo luuqadda carabiga ay maarata aada ugu horumareen gaar ahaan xilligan burburka aada iyo aad eh, waa mahadsantaha waa runta eh, saan soo tilmaanay luuqadda carabiga eh, luuqad markuu qofku baranayo iyo luuqaddii uu dhashay xiriirka ay leeyihiin way saameyneysaa saan hore usoo tilmaanay marka qofkan soomaaliga ah inuu barto luqada carabiga dabcan dadka muslimiinta ah, si guud in la baro luqada carabiga way ka fudud dadka muslimka aan ahayn sababtoo ah qofka muslimka ah saan hore usoo qeexay luqada carabiga waxbaa oga bilaaban qof walbo muslim waxbaa oga bilaaban maxaa yeelay salaada luqadda carabiga lagu tukadaa xajka marka la xajinayo waad aragtay waxaa lagu talbiyeystaa marka la cumreysanayo afka carabiga qur-aankii carabi ah axaadiista marka la fasirayo lafdigooda waa carabi inta badan markaasaa afkii localka ahaa ama dadku ay ku hadlayeen ee khaaska u lahaayeen bay markaa loo sii fasiraa waana arrin fiican arrintaas in lafdiga xadiiska la sheego kadibna maarata afki kale loosii turjumo oo xadiiska turjumadiisa keliya dadka aan loo sheegin maxaa yeele waa nooc barashada carabiga ka mid ah ayay noqonaysaa markii aad tiraahdo qaala rasuululahi sal ly slam rasuulka ilaahay wuxuu yidhi marka marka waxaa weeye qofka muslimka ah mar walbo wuu ka fududya marka carabiga la barayo maxaa la yiraahdaa eh, in la baro qof aanan muslim ahayn maxaa yeele qofka muslimka aan ahayn weligii ma maqal qofka muslimka ahna luuqadda wuu ku dhex jiray oo meelo badan buu kaga jiray marka qofkan soomaaliga ah marka luuqada carabiga la barayo ko hade waa qof muslim ah kusoo dhex jiray midda labaad luuqadiisiibaa yaa u dhow marka aad buu oga duwanaanaya hadda dadka cadaanka oo kale runtii erayada sida loogu dhawaaqayo codadka waxaan inay fahmaan maxaa la xitaa qoraalka bay la yaabayaan oo inkastoo qoraalka aan wakti kooban ku bari jirnay oo ilaa iyo bil baa kadib waxway qori jireen program yar fiican baan udhigi jirnay oo markiiba ku bartaan gaar ahaan dadka wax soo bartay aqoon hore uu ahaa waxyaaba kale ku takhasusay marka inkastoy saas tahay laakiin dhib badan bay kala kulmayaan qoraalka xitaa markay arkaan midig laga soo qorayo yaa iyo dhib kala kulmayaan qofkan muslimka ahna awal buuba arki jira qur-aankii oo midig ka qoran waxaan rabaa inaa idhaahda sidoo kale dadka uu barashada carabigu aada ugu fudud yahay waxaa ka mid ah dadka qur-aanka yaqaano qofka qur-aanka yaqaano ama qur-aanka akhrin karo ama xaafid qur-aanka ah runtii carabiga in la baro aad buu u fudud yahay anigu markaa marmar waxaa ii imaado dad xaafid qur-aan ah oo qur-aanka xifdisan laakiin carabiga maa ismuka magaca hadii la dhahaa aanan garan karin markaas wuxuu yidhaha carabiga inaan bartaan rabaa marka waxaan ku yidhahda adigu shaqadaada waa sahlanta waa waxaa weeye waa waa aad bay u fududahay in lagu baro luqadda carabiga maxaa yeelay lafdigii qur-aanku wuu hayaaba in meeqo erey buu xifdisan yahay oo carabi ah qur-aanka meequ ka kooban yaha la yidhaha lix kun iyo intaas lix boqol iyo eh, maarata oo aayadood buu ka kooban yahay meeqa eray waaye waa dad kale waay intaasoo eray oo carabi uu xifdisan yahay qofka kan si loogu dhawaaqo uu yaqaanaa makhrajkoodii iyo meesha laga soo saaraya uu yaqaanaa marka fifty percent wuuba haystaaba carabiga unbaa um waxaa loo dhigay sida loogu hadhadla iyo kadib way isqabsani isla markiiba marka uu marka dadka qur-aanka yaqaano ama culumta islaamka soo soo bartay ama qur-aanka inta badan dadka soomaalida ah saasay u badan yihiin waa dad qur-aanka marka hore soo dhigtay xifdiga xoogaa ha ka kala yaaca hadduu rabo marka waxaan leeyahay eh, aad bay ugu fududahay inay eh, inay luuqadda carabiga ay eh, bartaan gaar ahaan qofka xaafid qur-aanka ah ama qur-aanka wax ka bartay ama farti yaqaano Eh, waa mahadsan mahadsantahay ustaad cumar waa su-aal muhiim ah eh, luqadaha eh, wadamada islaamka horta luqada xarafka carabiga ama luqada iyo xarafka way kala yihiin af soomaaliga iyo luqado badan oo muslimiinta ku hadlaan africa iyo asia indonesia malaysia turkiya luqadaha africa looga hadlo qaarkood sida luqada hawsa oo nigeria iyo meelo badan africa looga hadlo sawaaxiliga luqado faraba af soomaaliga waxaa lagu qori jiray afka carabiga hadda maalan soomaalida gabayga caanka ah waxaa kamid ah gabayaasha caanka waxaa kamid ah gabayadii uu tiriyey sayid maxamed cabdillah xasan waxaa qoray sheekh jaamac cumar ciise allah u naxariisto sheekh jaamac cumar ciise wuxuu ii sheegay faylashina uuna tusay lahayana maxaa la yidhahdaa markii uu qorayay gabayga sayidka eed hadda aad aragteen wuxuu ku qoray xarfaha afka carabiga hooyaalay hooyaalay hooye markii la qorayo dadka soomaalida ah waxay wax ku qoran jireen afka carabiga bay wax ku qoran jireen xarfaha carabiga marka af soomaaligii baa xaraf carabiga lagu qoraya marka waxa weeye waryaa wow baa laga bilaabay ra baa lagu xijiniya alif lagu taagay haakada muhiimad weyn bay marka iyay u lahayd qofka markii mm, laisku dirayo warqado kulli waxaa lagu isticmaali jiray afka carabiga gumaystayaashu markay imaadeen reer galbeedku ay gumaysteen wadamadan africa iyo dalalka islaamka waxay xoogga saareen xarafka lagu qorayo afafka in ay ka fogeeyaan xarafka carabiga waana hadaf ama yool ama ujeedo istraatiiji ahoo fog oo waxa weeye ay ka lahaayeen in ay dadkan ka fogeeyaan culumta islaamka iyo inay akhriyaan su-aasha markaa la isweydiin kara waxaa weeye in af soomaaliga xaraf carabiga lagu qoro waryaawow ra'ya alif lagu taagay laga dhigo maxay macnaho kusoo kordhinaysaa qofkii macrabi bay baraysaa jawaabtu waxaa weeye waxay u sahlaysaa inuu carabigii uu ma aragtay maxaa la yihahdaa uu qoristiisi iyo uu barto aniga waxaan macalin dadkan macalinka u noqday waxaa ka mid ahaa arday iraaniyiin ah oo ku hadla luqadda farisiga luqadda farisiga waxaa lagu qoraa xarafkan carabiga ah baa lagu qoraa weliba farisiyiintu dee waay waxay yidhaahdaan annagay naga keeneenoo carabtu dad badow ahoo luqadooda aan qorin bay ahayeene annagay naga qaateen bay dhahaan oo waxaan xustaa ardadii qaar ka mid ah inay dhahaan maya hadda saan carabiga u qorna oo kale unbay u qoraan oo maaragtay marka waxaan ku idhi waa af carabi baad ku qoraysaan luqadiina waa sideeyo maya waxay dhehen maya saas ma ahan waa farisi ee carabtu annagay naga qaateen war iyo dhammaantii marka waxaan xusuustaa ardadayda iraaniyiinta ah inaan far baro kuma rafaadi jirin in ay si deg dega ah wax u qori karaanna kuma rafaadi jirin yeeriska oo kale markay waxaan u yeerinayo oo kale bal waxay ku qorayaan far aada u qurux badan oo fartan ruqcada la dhaho ee carabiga ah ee marka qofka wax boobsiinaya ardada jaamcadaha ay wax ku dhigaan marka luqadda markii la baranayo dhinacyada laga barto waxaa ka mid a ah writingka qoraalka qofka inuu ka dhisan yahay oo boobsiin karo oo wax saxanna uu qorayo wax qurxanna uu qorayo marka ardadaas ani waxaan ku qiyaasay xagga writingka waxayba ka yihiin dee sidii arday jaamici ah oo kaleet marka carabiga inaad bartaba dhib badan kama maraysid maxaa yeelay kuwan kale ba inaad bartid iyo sida lasugu xiraya waqti badan laga qaadan jirtay marka gumaysti wuxuu la dagaalamay in luuqadahaas aynan afka carab xarafka carabiga ku qornaanin juhdi badan buuna geliyey af soomaaliga marka hore carabiga buu ku qornaa Eh, waagii dowladda militariga ayaa la bedelo af soomaaligan lagu bedelay hadde waa sheeko dheer iyo taariikh dheer waxaan u malayn xalqad gooni ahay u baahan tahay inta ay wax soo martay iyo inta ay eh, eh, isbedbedel soo martay lakin waxan rabaa inaan xuso taariikhda luqadda carabiga soomaaliya waxay xusaysaa in shacabka soomaaliyeed uu ka mudaaharaadi jiray markii la yiri aflatiin baa af soomaaliga lagu qoray oo xitaa magaalada ay burburiyeenoo weerar qaadeen oo aad u mudaaharaadeen see loogu qoraya af latiin latiin marka markaasay waxay dhihi jireen laadiin wey laadiin laadiin wey waa diin la-aan markaasay aad oga mudaaharaadeen waxaa jirto wathaa'iq ama dokumentiyo caddaynayo in xisbiyadii markaa jiray xisbiga leegada oo kale intii maaragtay new york la geeyey ee qaramada midoobey ka horsheegeen ninka la ohan jiray cabdisaaq xaaji xuseen allah u naxariisto iyo soobe oo yaa hogaaminaya wafdiga inay ka hor caddeeyeen qaramada midoobey oo ay yidhaahdeen shacabka soomaaliyeed waxay noo soo igmadeen inaan halkan ka cadayno in afkooda lagu qoro afka carabiga in lagu qoro iyo inay luqadda officialka ee wadanka wax lagu baranayo ay luqadda carabiga noqoto adigu dadaal wuxuu soo socday iyo dagaalba talyaanigu tobankii sane ee dalka xorriyadda ka hor ee kontonka ilaa lixdankii ay maaragtay mas-uulka looga dhigay ayay xoog sii saareen dowladda militariga markii dambena arintii doodii dheereeda soo socotay go-aamisay oo afka laatiinka u badashay dhib badan bay kala kulmeen maxaa yeele afka laatiinka lagama helayo xa oo kale marka x baa loo qoray bal u fiirso cayn lagama helayo c baa loo qoray marka luqadii waa luqunjibaar baa lagu sameeyey xaggaasaa loo leexiyey waa run marka xitaa barashada marka la baranayo way saameysayoo dee gazadaas hadda aad sheegaysid iyo bagdaaday waa jiraan waxay kaloo ka hor istaagtay qofkii haddee hadduu af soomaaliga kan aan qorayno ee whatsappka aan ku qorayno ee aan ku hadlayno ee joornaalada ku qorayno ee aan facebooka ku qorayno hadduu carabi ku qornaan lahaa haddii qof walboo naga mid a ah carabiga sida loo qoro horta meel bay yuu saari lahaayo dee waxaway noqon lahayd wax aada ugu fudud maxaa la yidhaahdaa halkaas unbuu kasii ambaqaadi lahaa barashada carabigana level dhexe ama sarow kasii bilaabi lahaa lakiin hadda dadka waxaad arkaysaa inta yaroo loox oon kusoo baratay iyo qoraanka iyo ma ogiye inta kale way ku rafaaday inay la qabsadaan fartan carabiga ah ee la boobsiinaya ee quruxda badan markii laga reeba ardayda iskuullada carabiga kasoo baxday aad iyo aad ba umahadsantah ustaad cumar waa su-aal muhiim ah aan usoo dadadegnay sidee baan carabi u baran karaa halkeen ka bilaabaya wadada saxda maxay tahay wadada saxdaa in la helo runtii aad bay muhiim u tahay haddaad wadada saxda ah helin anoo hargeyse u socdo wadadii muqdisho haddaan raaco muqdisho unbaan tegi maogi hargeyse tegi maayo markaan muqdisho tago ayaan markaas war dadka hargeyse aan u socdo danta ka laha aawe maba hayaba wadada marka inay kaa khaldanto ayaa wax walba ka daran wadada inay kaa khaldanta ayaa wax walba ka daran eh, marka eh, runtii waxaan isleeyahay kow qofka hortu waa inuu soo go-aansado inuu carabiga uu baranayo markuu soo go-aansado luqadda carabiga inuu baranayo oo inuu barto uu rabo eh, saxda in la helo runtii aad bay muhiim u tahay haddaad waddada saxda ah helin anoo hargeysa u socdo muqdisho haddaan raaco muqdisho unbaan tegi maogi hargeysa tegi maayo markaan muqdisho tago ayaan markaas war dadka hargeysa aan u socdo danta kalaha aawe haddii maba hayaba wadada marka inay kaa khaldanto ayaa wax walba ka daran wadada inay kaa khaldanto ayaa wax walba ka daran marka runtii waxaan isleeyahay kow qofka hortu waa inuu soo go-aansado inuu carabiga uu baranayo markuu soo go-aansado luqadda carabiga inuu baranayo oo inuu barto uu rabo waa inuu helo manhaj ee ka mid ah manaahijta sida casriga loo diyaariyay iyo macalin ku hagi karayo runtii waxaa runtii aada iyo aada u jirto in macalimiinta tababar la-aan ay yihiin marka macalinkuna haddee wixii kitaabkii un isaga la qumanaado unbuu soo qaban xog la-aan baa hayso marka ardaygii unbuu dhinac marka waxaan brogram inay ku socdaan oo qorsho ku socdaan baa la rabaa qorsho la-aan buu isaga bilaabi buug buu iska soo qaadani marka waxaan rabaa inaan halkan ka qeexo luqadda marka la baranayo kow sida anaga qaabkii aan u baran jirnay waa khalad baa ku jiray waxaa waxaa la rabaa in laga bilaaba luuqadda horta qofku inuu barto ereyaasheeda iyo ku hadalladeeda iyo inuu barto kadib markuu xoogaa bal isugu soo ururto kadib naxwihii iyo uu barto laakiin anagu sida aan samayn jirnay waxaa weeye in qofku uu maaragtay isku howlo marka horeba uu ka bilaabo luqadda carabiga ani waan xusuustaa markii kow aan bilaabeynay nin baa wuxuunugu yidhi khayr allah siiyo ninkii igu horreeyo naxwo io bilaabuu ahaa marka wuxuunugu yidhi luqadda carabiga kitaab yaro waxaan ku baraya haddaa baratid aad luqadda carabiga meel dhigaysid aad baana u jeclaa inaan barto luqadda carabiga marka wuxuu yidhi kitaabkan yare ajruumiga ah ee sideedda baal ahu itusay wuxuu yidhi kitaabkaas haddaa baratid luqadda carabiga baranaysaa kitaabkii waan soo gatay haddee markii aan dhammaynayna weli luqadda carabiga ma naqaano maxaa yeele waa qawaacidda af carabiga weeye luqadda carabiga ma aha waxaa laga yaaba qofku inuu barto qawaaciddii sarfigii naxwihii haddana uu gabay usii bambaxo oo mucalaqaadka iyo shicirada iyo uu barto marka uu damco nin caraba ah inuu imaado magacaa uu dhahan hal ere uu kasoo rogi karin marka buwaagta casriga ah iyo nidaamka casriga ah, luqadaha loo barto wuxuu eh, maxaa la yidhaahdaa eh, buwaag badan oo loo alifay baa jirto eh, qaabkaas waxaa ka mid ah ugu caansan jeclaan lahaa inaan la wadaago dhegeystayaasha kitaab la yidhaahdo alcarabiyatu bayna yadayk kitaabkaas waa carabigii oo hortaada lasoo dhigay baa laga wadaa alcarabiyatu bayna yadayk waa carabigii oo hortaada lasoo dhigay alcarabiya ha kitaabkaas eh, b d f aan baa lagu heli karaa waa free cododkiisa iyo asagaba waxaad ka heli kartaa eh, websiteyada alcarabiya bayna yadayk ama carabiya bayna yadayk saa rabta u qor ayaad ku qori waxaad helaysaa marka cododkiisa waa lasoo degaysa degeysa weliba labo laba nooc dabcaddii hore saddex buug oo waaweyn bay ahayd dabcaddan cusubna waa sideed buug oo yaryar baa laga dhigay oo xoogaa si qurxan loo dhisaan gareeyey marka carabiya baynayadey dabcaddi koowaad ama e, first edition oo kale haddaad tihaahdid ama alcarabi ahaan hadii lagu qoraayo alisdaaru alawal iyo alisdaaru athani waxaasay kala yihiin marka waad la soo degi kartaa buwaag badan baa jirta oo la qoray laakiin buuggaas wuxuu ka mid yahay buwaagta qofka intuu eber ka soo qaado ilaa carabiga inuu jaamacad ku dhigto ee gaarsiin karayo oo carabiga inuu fahmo oo luuqad uu wax ku barta ay noqoto ayuu gaarsiin karaya marka waxaa marka kula talin lahaa qofkaas carabiga inuu barta rabo inuu meesha uu ka gelayo uu iska saxo qof eh, si fiican oola taliyo inuu helo ku ficnaan lahayd macalina buuggaas alcarabiya bayna yadayka la yidhaahdo cajaladuu leeyahay wuxuu ka soo bilaabi casharka koobaad ma masmuka la yidhaha magacaa buugga koobaad markuu ardayga dhameeyo oo ah ilaa buugga koobaad wuxuu gaarayaa ilaa lix iyo toban jabtar baa ku jirto lix iyo tobanka jabtar ama lix iyo toban baab markuu dhammeeyo oo kale ah kulligood eh, maarata luuqadii lagu wada hadlayay sida eh, eh, maarata inuu isaga istacriifiyo qoyskiisa alusra inuu family ka hadlo inuu meelu degan yahay uu qeexo inuu maarata cun cunooyinka ka hadli karo ama meel maqaayad u carabi ah uu cuno ka dalban karo inuu noloshiisa ama rootiinka nolosha waxaa la yidhaahdo uu maaragtay iyo xilligu soo toosay programka uu maalinkii ku nool yahay uu wax ka sheegi karo saasay ku soconaysaa tigid inuu goosan karo jawiga inuu ka hadli karo caafimaadka inuu maarata dhakhtar la hadli karo ilaa iyo dhammaadka marka lix iyo toban jabtar oo nolosha ku saabsan markuu dhameeyo si quman haddii loogu dhigo cajaladahan oo uu dhegeysto horta luqad carabi uu ku hadli karaa kadib buugga labaad ayaa lasii ballaarinayaa e, kow iyo laba iyo saddex carabi ah kulligood waxay wataan cajalado marka cajaladahaasna waa lala soo degi kara waa free ayaguna sidoo kale waa sacuudiga magaalada riyaad baa lagu yaa lagu daabacay oo waxaa hay-ad weyno arabic for all ama alcarabiya liljamiic la yiraahdo ayaa daabacdo oo maaragtay waqfi ama loogu talagalay in carabiga lagu horumariyo weeyaan marka buwaag fara badan baa soo baxday kaas marka dadka waaweyn buu ku wajahan yahay dadka caruurta oo kale buugga dadka waaweyn loo dhigayo looma dhigi karo educationka iyo tarbiyada cilmiga waxbarista markii laga hadlayo caruurta yaryar waa inay brogram ka duwan dadka waaweyn waa inay leeyihiin wey sababta keenaysa waxa weeye xagga ereyada keliya ma ahan iyo in casharada loo fudfudaynayo ee xataa sawirada meesha lagu sawirayo waa inay noqdaan kuwa caruurta u qalmo oo caruur yaryar iyo boombalayaal iyo ay ku sawiran yihiin mawduucyada laga hadlayo laftooda caruurta waa inay mawduucyo munaasib ku ah waan jeclahay ayeyday inaan soo booqdo hooyaday waan jeclahay timahaygaan shallaysta iskuulkaygaan u orda wax saas oo kale ah dadka waaweynna la jaanqaadaya noloshooda noloshooda ka cabiraya dadka waaweynna haddee shirkad baan ka shaqeeya xaas baan leeyahay waxaasuu sheegaya caruur baan marka isku isku caalam maaha waa laba caalam bay kala yihiin caalam tufuula caalamka caruurnimada iyo dadka waaweyn marka isku noolal iyo isku toobigay isku danayn ma ahan sidaa awgeed in kala duway u baahan yihiin caruur marka hadday yihiin waxa loo dhigayo waa inuu buug ka duwan noqdo waxaan kula talin lahaa qofka caruur in wax loo dhiga la rabo buug waxaa jira la yidhaahdo oo carabiya liljamiic hay-addii hadda aan soo xusay oo riyaad ku taalo ayaa waa dhaweyd waxay soo saareen buug cusub oo la yidhaahdo alcarabiya bayna yaday owlaadina waa carabiga oo caruurta yadii lasoo hordhigay wey marka kii hore alcarabiya bayna yadayk buu ahaa kanna waxay u bixiyeen alcarabiya bayna yaday owlaadina marka kaas waa la helaa magaalada riyaad ayaa laga helaa qofkii danaynayo inuu maaragtay uu helo wuxuu baari karaa website-ka dot arabic for all dot com arabic for all ama carabi ahaan hadduu ugu qoro alcarabiya liljamiic halkaasuu ka helaya waxay soo saareen oo dhan marka tababarana way bixiyaan macalimiinta ah oo magaalooyin soomaaliya kamid a ah xitaa way tageen kenya way imaadaan adduunka meel badan bay tagaan marka waxay soo saareen buuggaa la yidhaha beynaydi awlaadina haddii caruur loo dhigayo waxaa kaloo jiro buug kale oo caruurta loogu talagalay oo silsilad dheer ah oo la yidhaahdo tacalam alcarabiya hay-ad ayaduna dalka riyaad eh, magaalada riyaad ee caasimada sacuudiga ku taalo oo la yidhahda almanahij ayaa iska leh ayadana almanahij alcaalamiya buugga waxaa la yihahda tacalam alcarabiya wuxuu kasoo bilaabayaa cunuga oo shan sano jiro ilaa iyo dugsi sare uu carabi oga baxo cunug aan u dhalanin afka carabiga cajaladana way ugu wataa iyo weliba brograamyo lagu shubto combyutarka oo aada u wanaagsan meelo badanna waa laga helaa marka waxaa la yidhaahdaa almanahij alcaalamiya qofkii rabo hadduu saa ku baaro waa waa waa uu helayaa waa mahadsantahay sad cumar naxwaha ama garaamarka ama qawaacidda luqadda luqad walba oo lagu hadlo waxay leedahay qawaacid iyo xukunto hadda af soomaaliga qawaacid buu leeyahy naxwu leeyahy aniga waan baxayaa baad leedahay adiga waan baxayaa ma dhihi kartid soo sidaas maa waxaad leedahay adiga waad baxaysaa isaga wuu baxayaa marka waxbaa baa la kala duduwayaa aniga way baxaysaa haddaad ad xitaa cunuga yar ayaa wuxuu ku leey waad khaladay marka luuqad walba horta taas waa waa hordhac luuqad walbo naxway leedahay naxwaha marka luuqadda in lagu hadlo muhiim waa u yahay oo haddee luuqadii qofku uu khaldaya hadda qofka soomaaliga ah inuu soomaali yahay iyo soomaali inuuna ahayn jajabsanaya af soomaali nin af soomaaliga jabsanayo oo bartay inuu waxaad ku kala garan kartaa meelaha qaar buu istaba marin markaba waad fahmaysaa marka naxwuhu ama graamarku waa muhiim luqadaha oo dhan laakiin see loo baranayaa waaye hadda waxyaabihii dhici jira waxaa ka mid ah qofka in uu baranayo mathalan maxaa la yidhahdaa luqadda carabiga inuu bartuu rabaa naxwaa loo bilaabi naxwahaasuu wadi sanado af carabigana ma baranin warqad ma qoran karo maxaa la yidhahdaa hadalna ma soo rogan karo marka qaabka loo baranayo weeye mushkilada iyo meesha laga bilaabayo naxwaha waxaa la rabaa inuu casharada ku dhex gogo-an yahay marka hore sida saxda waa in qofka marka hore la baro luqadii uu ku hadli lahaa casharo yaryar masmuka hal magacaa halkee ka imaaday waxaas ayaa la baraya naxwaha marka marka hore waxaa jirta naxwo la yidhaahdo naxwa hayra mubaashir ama indirect grama naxwo aana toos ahayn qofka waxaa la bari waxaa la leeyahay ana haddaad dhahdid aktubu baa la anigu waan qorayaa ana aktubu okay anta haddii la dhahana waxaa la dhahaa taktubu naxwuu baranayaa laakiin wuxuu u baranayaa si aanan maxaa la yidhahdaa aanan ahayn si toos ah haa oo sahlan marka buwaagtan cusub waxay wataan naxwo lagu dhex jarjaray buuggii oo si fiican oo habaysan qofka xitaa oga dhisi karo qaabku u hadli lahaa marka qofka marka intaa laga soo dhiso oo e, maaragtay mustawaha koowaad uu soo dhameeyo markuu mustawaha koowaad dhamaynayaba naxwana buug naxwe la dhahay e, e, muuna baranin maca dalikana naxwihii wuu yaqaanaa oo luqad sax ahuu soo saaraya luqad saxa ah ayuu soo saaraya wuxuu kuleeyahay anaa ismi kida ana magacayga saasaa la dhahaa meel heblana ana adhabu kada wax fiican buu qoraya oo saxan maxaa yeele buugga wuxuu u samaysan yahay qaab exercisyo badan iyo layli fara badan ardayga loo dirayo ilaa eh, si uu wax saxan uu qoro marka intaa kadib qofka markuu kor u kaco ayaa naxwihii loo bilaabi karaa naxwihii aan naqaanay ee eh, icraabta ku jirtay ee eh, ficil mudaaric marfuuc iyo mansuub iyo waxa maarata inuu kala barto calaamadihii icraabta iyo inuu barto markaas ajruumi iyo kitaabadii kale loosii akhriyo marka waxa maraatib bay kala leeyihiin marka qofku markuu intaa uu qaato hadduu rabo inuu gudaha usii galo naxwihii luqadii oo macalin oo kale uu noqdo ayaa kutubta waaweyn loo wadi karaa ee naxwaha ah hadduuba rabinna in uu luqadii ku isticmaali karo oo ku saxan karo wuxuu ku hadlayo iyo waxa uu maaragtay uu qorayo ayaa ku filan in la siiyo marka buwaagtan casriga u qoran waxay siinayaan naxwaha qofka in ku filan inuu wax saxanna qori karo wax saxanna uu ku hadli karo wixii takhasus u baahdana dee markaasu kutubtii waaweyneed ilaa alfiyatu bin maalig iyo kutubtaas waaweyn uu gaaro marka qaabka loo dalbayaa ustaad cumar khaladka uu ka jiraa ee naxwuhu waa muhim marka ugu horeyso inaad derbi weyn isku horgudubtido qofkii la yidhaahdo horta naxwaha waa ina marka arday badan waxaa dhibka qabsada ka mid ah ficil mudaaric marfuuc marka ugu horeysaba waxaa laga yaabaa waxaa jirtay nin sheekha anaga ah wuxuu nooga sheekeyey markii ugu horreeya naxwo aan aan isku dayay wuxuu yidhi nin baan u tagnay bismi illaahi raxmaan ayuu maalin dhan icraabinayay iyo wixii kusoo arooray iyo markaasuu icraab inta eh, saas waa laisku khilaafay saasna waa loo icraabiya wejigaasna waa ku jira marka intaan saa u fiiriyaan ka tagay buu yidhi naxwo inaan mar damba baranin baan go-aansaday marka adigu wuxuu yidhi maalinka dambaan nin jaamacad carab iyo meelaha ka baxay baa meel yaa sabuurad noogu qorqoray dhag hal mar wuu ifahansiiyey buu yidhi isagoobaa no mashquulaninba marka waxan dhihi dariiqada loo baranayo in la casriyeeyo buwaagtan casriga aan hadda ka sheekeeyeyna in badan oo kamid a ah waxay qabaan waxay leeyihiin qaab fudud oo qofka naxwaha lagu barayo Ah, horta runtii luqada barashadeedu waxaa lagu tiriyaa inay tahay tababar hadda dadka khubarada tacliimta waxay leeyihiin barashada luqadda tacliimta yaan la hoosgeyn trainingka la hoosgeeya ama tababarada sida qof darawalnimo lagu tababarayo kale maxaa la sameeyaa gaariga intuu usoo fariisto ayuu laqa qabanayaa wadada ku toosi buu leeyay soo saas maaha wax badan buu ka saxayaa saan samee halkaa marka dambena wuxuu dhihi wad khaladku galana wuu u sheegayaa marka luqadda keligeed qofku baran karo marka hore levelada ugu horeeya waxaa fiican inuu macalin fiican helo oo gacan qabto kadib wuu sii dhamaystiran karaa levelka dhexe oo kale hadduu tago ilaa levelada ka dambeeyo online inuu maaragtay maxaa la yidhaha wuu ka baran karaa maxaa la yidhaahdaa marka hadda adduunka hadda waaba online baa wax lagu bartaa waad la socotaan qaabo badan baa online loogu loogu bartaa eh, luqadda carabiga ee barashadeeda annago lafteeda waxaan soo wadnaa mar dhow hadduu ilaah yidhaahdo eh, channel iyo eh, platform ama website weyn oo laga baranayo luqadda carabiga dadka marka waxay u fud insha allahu tacaala marka mar dhow insha allah ilaa iyo bil wixii ka dambeeyo inaan shaacinaan rajeynayna insha allah meel walbo qofka uu joogo inuu carabiga uu baran karo oo dadkii isla jooga hadda arday badan oon u dhigno ayaa jiro dadka aan dhigaynay waxaa ka mid ahaa eh, dad carabiga baranayo iyaga oo eh, dad maraykan joogay maraykankay joogaan macalimiintoodana kenyay joogaan ama wadamada carabta ama soomaaliya eh, marka raggaa qaar waxaa ka mid ahaa gawaaridan waaweyn ee taraaga ayay wadaan marka mid markuu wado kii kalaa sii baranayo kii kale marka uu maaragtay uu qabsado darawalnimadii waxay macnaha toban saac bay gaari wadayaan toban saac ten eight hours ten hours yay gaari wadayaan marka xillina way seexana xilliga soo toosaana kalaaskooday soo gelayaan waxyaabaha ugu cajaa'ibka badan bay ka ahayd macnaha waxbarashada suu ilaahay noogu fududeeyey marka waxaan ku talin lahaa marka hore ardayga inuu helo macalin garab qabto maadaama aan niri luuqadda in la barto tababar sida qof gaari la barayo kale ayaa wax u dhowaaye inuu helo macalin garab qabto u saxo hayee yidhaahda jabtar jabtarkaas soo dhamaysay waxuu ku saabsan yahay guriga iyo alaabta taala iyo in laga hadlo waxaan kaa rabaa inaad gurigaadi ka hadashid oo waxa uu khalday u saxo jabtarka waxaad u gudubtay nolosha maalinkii maali daily lifeka waxa layihi ama nolosha maalinlaha hadda waxaan kaa rabaa inaad noloshaada ka hadashid aad soo qortid marka gacan badan buu marka hore u baahan yahay buwaagta inta badan eh, baro englishka ten days eh, macalin la-aan eh, toban ku baro carabiga inta badan waxay u badan yihiin buwaag si ganacsi ah loo sameeyey oo magacaas la rabo in saalis badan lagu sameeyo ama buwaag badan lagu gado sidaas kuwa qaarkood waxay qofka ka saacidi karaan waxaad maqlaysaa ingilishka adiga isku bar one week a ah, wax macquula ah, buga qof walbuu gadanaya marka waxa laga yaha inay ka saacido eh, mathalan in ay ereyada eh, ugu caancaansan eh, maaragtay englishka boqolka erey ugu caansan ama kontonka erey ugu caansan camal inay baraan si hadduu australia ama maraykanka ama canada ama wadamada englishka looga hadloo kale hadduu tago uu xoogaa isku daberi kara markiiba waxyaaba nocaas o kale unbay ka saacida lakin barasho dhab ah a ma noqon karaan buwaagta noocaasa bug brogram si fiican loo alifo dad khubara ay alifeen cajaladana wato arintaa waa ku celinayaa buwaagta luuqadaha laga baranayo waa inay cajalado wataan waayo maxaa yeelay dadki luuqadan u dhashay ee la yidhaahdo annaadiquuna alasliyuun ama nativeka dadka ah ee luuqadan asalka u ah say ugu hadlaan markaad dhegaysatid luuqadda inaad baratid bay qeyb ka qaadanaysaa intaa waxaa dheer kalsoonina way ku gelinaysaa casharka aad soo baranaysa waxaa ka muhiimsan inaad maqashid ayagoo ku hadlayo buwaagta marka qadiimka ama qaabka hore qaabka hore qaabka hore loo alifay inta badan dhegeysi ma wataan laakiin buwaagta casriga ah qodobada laga qiimeeyo ugu horeysa waxaa ka mid a ah, bugu ma leeyahay dhegeysi casharadiisu dhegeysi ma wataan hadda maqal iyo muuqaal bay maraysaa at least maqal iyo muuqaal ugu yaraan maqal iyo muuqaal haddaynan ahayn waa inuu maqal uu leeyahay waa buugga si uu ardaygan u maqlo luqadan dadka ku dhashay oo ku hadlayo iyo say ugu hadlayaan ah lo eh, erebixintu hortu waxay hoos tagtaa qeyb cilmiga luqadda ama linguisticska waxaa la yihaahdo cilmiga luqawiyaadka qeyb ka mid ah oo waxaa jirto eh, jaangoyso mustalaxaadka iyo erayada la isticmaalayo ee erebixinta marka adduunka eh, waxaa ka jiro shirkada iyo hay-ado gaar u ah oo arrimahaas ka shaqeeyo carabiga oo kale haddaan kasoo qaado waxaa ugu caansan mucjam luqa alcarabiya maxaa la yidhaahdaa majmac cafan majmac luqa alcarabiya fi lqaahira iyo majmac luqa alcarabiya fi lkhartuum majmac luqa alcarabiya fi damashq ayaa ugu caansanaa marka sidoo kale morocco iyana wuu ka jiraa dhinacaas waqooyiga africa ama loo yaqaano maqrib alcarabi wuu ka jiraa marka erebixinta waxaa weeye eh, eh, af soomaaliga markii dowladdii soomaaliya ee af laatinka eh, maaratay carabigii laga bedelay laatinka loo bedelay markaasaa juhdi af soomaaliga in loo adeego hore loo horumariyo yaa yuu dhacay oo la sameeyey waagaasna haddee labaatan sano kadib labaatan sano unbay ahayd kadibna burbur baa dhacay marka ustaad cumar marka waa in ay jirto hay-ad ku shaqaleh jaangooynta maxaa la yidhaahdaa ereyadan erebixinta jaangoyntooda jaangoyntooda hadda wadamada carabta oo kale ayaga laftooda luqadda carabiga waa luqad bislaatay oo dee wax lagu qorayay ilaa iyo xilligii nabiga caleyh salatu salam iyo kasii horba xilligii jaahiliyada wax lagu qorayay marka ereyadeedu in badanoo ka mid ah way xasileen saasoo tahay weli way ka sheegtaan erebixinta inuu dhib ka jiro maxaa la yidhahdaa wadamada ugu fiican waxaa la yidhahda waa wadamada marocca iyo tunis iyo dhinacaas maqrib alcarabiga la dhaho ama north africa la yidhaahdo waqooyiga africa tunisia iyo algeria iyo marocca iyo ayaa aada ugu hormaray xagga erebixinta iyo waxa la xiriiro waana kuliyad qismi dhan baa lagu bartaa ama department dhan oo jaamacadda kamid ah lagu bartaa arday iyo dad khubara iyo mutakhasisiin ku takhasusay baa jiro marka anaga waxaasoo dhan ma jiraan qofka soomaaliga marka dee af soomaaligu ku hadlaa wuu u dhashay qof walbana dee say la noqoto ama lahjada xaafadooda ama tuulooyinkooda looga hadlo oo kale ayaa saameynayso maxaa la yidhaahdaa yuu wax kasoo qaadanaya ama erey buu iska sameysanaya mana jirto wax jaangooyo oo saas oo kale ah. jabuuti dadaal laga sameeyey waa jiray laakiin weli isagana haddee waxaa weeye dadkii ma ma wada mayna wada gaarin Eh, marka arinta erebixinta ustaad eh, cumar waa arrin la xiriirto eh, cilmiga luqadaha marka la yidhaahdo halkaasay hoos tagtaa waana juhdi badan bay u baahan tahay oo ballaaran oo hay-ado leh allaha ku barkeeyo waxaan runtii aada u dhehi lahaa luqadda carabiga walaalaha jecel inay bartaan inay luqadda carabiga aad baratid waa nooc cibaadada ka mid a ah waay maxaa yeelay waa wadada aad u maraysa inaad risaaladii ama fariintii ilaahay kuu diray aad fahantid aad baan ugu hambalyeynayaa dhammaan walaalaha jecel inay luqadda carabiga bartaan waxaana ugu bishaareynaya inuu aada u fudud yahay maxaa la yihahdaa inuu bartaan luqadda carabiga hadaf iyo iyo go-aan hadduu qofka la imaado ardaydii aan wax usoo dhigay waxaan ka xusuustaa nin eh, faransiis ahaa oo injineer ahaa oo shirkadda total ka shaqeynayay eh, gaaska waa injineer injineerada eh, petroleumka ah aad buu u jeclaa carabiga inuu barta carabiguna ula hadli jiray oo imailada iyo kulli igu soo dari jiray wuxuu juhdigaa u gelinayay waxay ahayd inuu haysto shaqada uu ka hayay shirkadda total abudabi iyo dooxa ayuu meel weyn ka haystay marka si uu positionkaas ama booska u haysto oo loogu arka qof aanan laga maarmin marnaba ayuu ku dadaalaya marka adigoo muslina ah, maxaad moodaa oo raba inaad carabiga aad ku fahamtid khudbadii inaad ku fahamtid qur-aankii inaad qur-aanka ku khushuucdi laftiisa waxay ka imaanaysaa inaad carabiga carabiga aad buu u fudud yahay barashadiisa horumar fiican baana hadda ka jiro buwaag casri ah oo aada u wanaagsan baa jirto marka waxaan dhihi lahaa walaalaha danaynayo go-aankaas aada gaartay ha ka daalin horta go-aan inaad qaadatid eh, hal sanad haddaad wadid oo ood wakti fiican gelisid meel fiican baa ka gaaraysaa marka go-aan fiican inaad la imaadid marka hore marka labaadna aad raadisid inaad wado sax ah iyo macalin sax ah iyo buug ama brogram saxa ah aad heshid wakti kooban ayaad luqadda carabiga ku baranaysaa in aad diintaadii marti ka ahaatana halkaasay ku dhammaan doontaa hadduu ilaah yidhaahdo waxaad noqon doontaa qof asagu waxa e, qur-aanku iyo fariinta diinta ay xambaarsan tahay inta badan fahmi karayo wixii dee culummada iyo inuu sii weydiiyo u baahan ma ogey inta kale asagu fahmi karayo marka waxaan leeyahay waa bogaadinaya aad iyo aad baan u bogaadinayaa dadka doonaya luqadda carabiga inay bartaan ku dadaala manhajka iyo macalinka iska saxa buwaagtii aan idiin tilmaamay ka faa'iidaysta alcarabiya beyna iyo buwaagta lamidka ah ee casriga ah aad iyo aad baadna umahadsantahay ustaad cumar janalka ogaansho aad baan ugu mahad celinayaa fursadda ay siiyeen dad badan oo walaalaha aho dunida daafaheeda kala joogo inaan maaragtay kulankan aan la yeesho ilahi subxana watacaala waxaan weydiisanaynaa inuu ka dhigo mid maaragtay camalkeena saalixa naloogu kabo dhammaantay <laughs> saxda in la helo runtii aad bay muhiim u tahay haddaad waddada saxda ah helin anuu hargeysa u socdo waddadii muqdisho haddaan raaco muqdisho unbaan tegi maogi hargeysa tegi maayo markaan muqdisho tago ayaan markaas war dadka hargeysa aan u socdo danta ka laha haddii maba hayaba waddada marka inay kaa khaldanto ayaa wax walba ka daran waddada inay kaa khaldanto ayaa wax walba ka daran eh, marka eh, runtii waxaan isleeyahay kow qofka hortu waa inuu soo go-aansado inuu carabiga uu baranayo markuu soo go-aansado luqadda carabiga inuu baranayo oo inuu barto uu rabo waa inuu helo manhaj ka mid ah manaahijta sida casriga loo diyaariyey iyo macalin ku hagi karayo runtii waxaa runtii aada iyo aada u jirto in macalimiinta tababar la-aan ay yihiin marka macalinkuna hadde wixii kitaabkii un isaga la qumanaado unbuu soo qaban xog la-aan baa hayso marka ardaygii unbuu dhinac marka waxaan brogram inay ku socdaan oo qorsho ku socdaan baa la rabaa qorsho la-aan buu isaga bilaabay buog buu iska soo qaadani marka waxaan rabaa inaan halkan ka qeexo luqadda marka la baranayo kow sida anaga qaabkii aan u baran jirnay waa khalad baa ku jiray waxaa la rabaa in laga bilaabo luuqadda horta qofku inuu barto ereyaasheeda iyo kuhadaladeeda iyo inuu barto kadib markuu xoogaa bal isugu soo ururto kadib naxwihii iyo uu barto laakiin annagu sida aan samayn jirnay waxaa weeye in qofku uu maaragtay eh, isku howlo eh, marka horeba uu ka bilaabo luqadda carabiga anigu waan xusuustaa markii kow aan bilaabeynay eh, nin baa wuxuu nagu yidhi kheyr allah siiyo ninka igu horreeyo naxwo io bilaabo u ahaa marka wuxuu nagu yidhi luqada carabiga kitaab yaro waxaan ku baraya haddaa baratid luqada carabiga meel dhegeysid aad baana u jeclaa inaan barto luqada carabiga marka wuxuu yidhi kitaabkan yare ajruumiga ah ee sideedda baal ahu itusay wuxuu yidhi kitaabkaas haddaa baratid luqada carabiga baranaysaa kitaabkii waan soo gatay haddee markii aan dhammaynayna weli luqada carabiga ma naqaano maxaa yeele waa qawaacidda af carabiga weeye luqada carabiga ma aha waxaa laga yaaba qofku inuu barto qawaaciddii sarfigii naxwihii haddana uu gabay usii bambaxo oo mucalaqaadka iyo shicirada iyo uu barto marka uu damco nin caraba inuu imaado magaca u dhahan hal ere uu kasoo rogi karin marka buwaagta casriga ah iyo nidaamka casriga ah, luqadaha loo barto wuxuu maxaa la yidhaahdaa buwaag badanoo loo alifay baa jirto qaabkaas waxaa ka mid ah ugu caansan jeclaan lahaa inaan la wadaago dhegeystayaasha kitaab la yidhaahdo alcarabiyatu bayna yadayk kitaabkaas waa carabigii oo hortaada lasoo dhigay baa laga wadaa alcarabiyatu bayna yadayk waa carabigii oo hortaada lasoo dhigay alcarabiya ha kitaabkaas b d f ahaan baa lagu heli karaa waa free cododkiisa iyo isagaba waxaad ka heli kartaa websiteyada alcarabiya bayna yadayk ama carabiya bayna yadayk saa rabta u qor ayaad ku qori waxaad helaysaa marka cododkiisa waa la soo degaysa weliba labo labo nooc dabcaddii hore saddex buug oo waaweyn bay ahayd dabcaddan cusubna waa sideed buug oo yaryar baa laga dhigay oo xoogaa si qurxan loo dhisaan marka carabiya bayna yadayk dabcaddii koowaad ama uh, first edition oo kale haddaad tiraahdid ama alcarabi ahaan hadii lagu qoraayo alsdaaru alawal iyo alsdaaru athani waxaasay kala yihiin marka waad la soo degi kartaa buwaag badan baa jirta oo la qoray laakiin buuggaas wuxuu ka mid yahay buwaagta qofka intuu eber ka soo qaado ilaa carabiga inuu jaamacad ku dhigto ee gaarsiin karayo oo carabiga inuu fahmo oo luuqad uu wax ku barta ay noqoto ayuu gaarsiin karaya marka waxaan marka kula talin lahaa qofkaas carabiga inuu barta rabo inuu meesha uu ka gelayo uu iska saxo qof eh, sibcan oo la taliya inuu helo ku ficnaan lahayd macalina buuggaas alcarabiya been yadayka la yidhaahdo cajaladuu leeyahay eh, wuxuu kasoo bilaabi casharka koowaad ma masmuka la yidhaha magacaa buugga koowaad markuu ardayga dhameeyo oo ah ilaa buugga koowaad wuxuu gaarayaa ilaa lix iyo toban jabtar baa ku jirto lix iyo tobankaa jabtar ama lix iyo toban baab markuu dhameeyo oo kale ah kulligood eh, maarata luuqadii lagu wada hadlayay sida eh, eh, maaragtay inuu isaga istacriifiyo qoyskiisa al inuu family ka hadlo inuu meeluu degan yahay uu qeexo inuu maaragtay cuno cunooyinka ka hadli karo ama meel maqaayad uu carabi ah uu cuno ka dalban karo inuu noloshiisa ama rootiinka noolosha waxaa la yidhaahdo uu maaragtay iyo xilligu soo toosay programka uu maalinka ku nool yahay uu wax ka sheegi karo saasay ku soconaysaa tigid inuu goosan karo jawiga inuu ka hadli karo caafimaadka inuu maarata dhakhtar la hadli karo ilaa iyo dhamaadka marka lix toban jabtar oo nolosha ku saabsan markuu dhameeyo si quman haddii loogu dhigo cajaladahan oo uu dhegeysto horta luqada carabiga ku hadli karaa kadib buugga labaad ayaa lasii ballaarinayaa kow iyo laba iyo saddex ah kulligood waxay wataan cajalado marka cajaladahaasna waa lala soo degi kara waa free ayaguna sidoo kale waa sacuudiga magaalada riyaad baa lagu yaa lagu daabacay oo waxaa hay-ad weyn arabic for all ama alcarabiya liljamiic la yidhaahdo ayaa daabacdo oo maaragtay waqfi ama loogu talagalay in carabiga lagu horumariyo weeyaan marka buwaag fara badan baa soo baxday kaas marka dadka waaweyn buu ku wajahan yahay dadka caruurta oo kale buugga dadka waaweyn loo dhigayo looma dhigi karo educationka iyo tarbiyada cilmiga waxbarista markii laga hadlayo caruurta yaryar waa inay brogram ka duwan dadka waaweyn waa inay leeyihiin wey sababta keenaysa waxaa weeye xagga ereyada keliya ma ahan iyo in casharada loo fudfudaynayo ee xataa sawirada meesha lagu sawirayo waa inay noqdaan kuwa caruurta u qalmo oo caruur yaryar iyo bombalayaal iyo ay ku sawiran yihiin mawduucyada laga hadlayo laftooda caruurta waa inay mawduucyo munaasib ku ah waan jeclahay ayeyda inaan soo booqdo hooyaday waan jeclahay timahaygaan shallaysta iskuulkaygaan u orda wax saas kale ah dadka waaweynna la jaanqaaday noloshooda noloshooda ka cabiraya dadka waaweynna haddee shirkad baan ka shaqeeya xaas baan leeyahay waxaasuu sheegaya caruur baan marka isku isku caalam maaha waa laba caalam bay kaliyihiin caalam utufuula caalamka caruurnimada iyo dadka waaweyn marka isku noolal iyo isku toobigay isku danayn ma ahan sida awgeed in kala duway u baahan yihiin caruur marka hadday yihiin waxa loo dhigayo waa inuu buug ka duwan noqdo waxaan kula talin lahaa qofka caruur in wax loo dhiga la rabo buug waxaa jira la yidhaahdo oo carabiya liljamiic hay-addii hadda aan soo xusay oo riyaad ku taalo ayaa waadhoweed waxay soo saareen buug cusub oo la yidhaahdo alcarabiya beyna yaday owlaadina waa carabiga oo caruurtayadii lasoo hordhigay wey marka kii hore alcarabiya beyna yadayk buu ahaa kanna waxay u bixiyeen alcarabiya bayna yaday awlaadina marka kaas waa la helaa magaalada riyaad ayaa laga helaa qofkii danaynayo inuu maaratay uu helo wuxuu baari karaa website-ka www arabic for all com arabic for all ama carabi ahaan hadduu ugu qoro alcarabiya liljamiic halkaasuu ka helaya waxay soo saareen oo dhan marka tababarana way bixiyaan macalimiinta ah oo magaalooyin soomaaliya kamid ah xitaa way tageen kenya way imaadaan adduunka meelo badan bay tagaan marka waxay soo saareen buuggaa la yidhaha alcarabiya beenida awlaadina haddii caruur loo dhigayo waxaa kaloo jiro buug kale oo caruurta loogu talagalay oo silsilad dheer ah oo la yidhaahdo tacalam alcarabiya hay-ad ayaduna dalka riyaad magaalada riyaad ee caasimada sacuudiga ku taalo oo la yidhaahdo almanaahij ayaa iska leh ayadana almanahij alcaalamiya buugga waxaa la yihahda tacalam alcarabiya wuxuu kasoo bilaabayaa cunuga oo shan sano jiro ilaa iyo dugsi sare uu carabi oga baxo cunug aanu u dhalanin afka carabiga cajaladana way ugu wataa iyo weliba brograamyo lagu shubto kombyutarka oo aada u wanaagsan meelo badanna waa laga helaa marka waxaa la yidhaahdaa almanaahij alcaalamiya qofkii rabo hadduu saa ku baaro wa wa waa uu helayaa waa mahadsantahay ustaad cumar naxwaha ama garaamarka ama qawaacidda luqadda luqad walba oo lagu hadlo waxay leedahay qawaacid iyo xukunto hadda af soomaaliga qawaacid buu leeyahy naxwu leeyahy aniga waan baxayaa baad leedahay adiga waan baxayaa ma dhihi kartid soo sidaas maa waxaad leedahay adiga waad baxaysaa isaga wuu baxayaa marka waxbaa la kala duduwaya aniga way baxaysaa haddaad aad xitaa cunuga yar ayaa wuxuu ku leey waad khaladay marka luuqad walba horta taas waa waa hordhac luuqad walbo naxway leedahay naxwaha marka luuqadda in lagu hadlo muhiim waa u yahay oo haddee luuqadii qofka uu khaldaya hadda qofka soomaaliga ah inuu soomaali yahay iyo soomaali inuuna ahayn jajabsanaya af soomaali nin af soomaaliga jabsanayo oo bartay inuu waxaad ku kala garan kartaa meelaha qaar buu istaaba marin markiiba waad fahmaysaa marka naxwuhu ama graamarku waa muhiim luqadaha oo dhan laakiin see loo baranayaa waaye hadda waxyaabihii dhici jiray waxaa kamid ah qofka in uu baranayo mathalan maxaa la yidhahdaa e, e, luqadda carabiga inuu bartuu rabaa naxwaa loo bilaabi naxwahaasuu wadi sanado af carabigana ma baranin warqad ma qoran karo maxaa la yidhahda hadalna ma soo rogan karo marka qaabka loo baranayo weeye mushkilada iyo meesha laga bilaabayo naxwaha waxaa la rabaa inuu casharada ku dhex gogo-an yahay marka hore sida saxda ah waa in qofka marka hore la baro luqadii uu ku hadli lahaa casharo yaryar masmuka hal magacaa halkee ka imaaday waxaas ayaa la baraya naxwaha marka marka hore waxaa jirta naxwo la yidhaahdo naxwa hayra mubaashir ama indirect grama naxwo aana toos ahayn qofka waxaa la bari waxaa la leeyahay ana haddaad dhahdid aktubu baa la anigu waan qorayaa ana aktubu okay anta haddii la dhahana waxaa la dhahaa taktubu naxwuu baranayaa laakiin wuxuu u baranayaa si aanan maxaa la yidhahdaa aanan ahayn si toos ah haa oo sahlan marka buwaagtan cusub waxay wataan naxwo lagu dhex jarjaray buuggii oo si fiican oo habaysan qofka xitaa oga dhisi karo qaabku u hadli lahaa marka qofka marka intaa laga soo dhiso oo eh, maaragtay mustawaha koowaad uu soo dhameeyo markuu mustawaha koowaad dhamaynayaba naxwana buug naxwo la dhaha muuna baranin maca dalikana naxwihii wuu yaqaanaa oo luqad sax ahuu soo saaraya luqad sax ayuu soo saaraya wuxuu kuleeyahay anaa ismi kida ana magacayga saasaa la dhahaa meel heblan ana adhabu kada wax fiican buu qoraya oo saxan maxaa yeele buugga wuxuu u samaysan yahay qaab exercisyo badan iyo layli fara badan ardayga loo dirayo ilaa eh, si uu maarata wax saxan uu qoro marka intaa kadib qofka markuu kor u kaco ayaa naxwihii loo bilaabi karaa naxwihii aan naqaanay ee eh, icraabta ku jirtay ee eh, ficil mudaaric marfuuc iyo mansuub iyo waxa maarata inuu kala barto calaamadihii icraabta iyo inuu barto markaas ajruumi iyo kitaabadii kale loo sii akhriyo marka waxa maraatib bay kala leeyihiin marka qofku markuu intaa uu qaato hadduu rabo inuu gudaha usii galo naxwihii luqadii oo macalin oo kale uu noqdo ayaa kutubta waaweyn loo wadi karaa ee naxwaha ah hadduuba rabinna in uu luqadii ku isticmaali karo oo ku saxan karo wuxuu ku hadlayo iyo waxa uu maaragtay uu qorayo ayaa ku filan in la siiyo marka buwaagtan casriga u qoran waxay siinayaan naxwaha qofka in ku filan inuu wax saxanna qori karo wax saxanna uu ku hadli karo wixii takhasus u baahdana dee markaasu kutubtii waaweyneed ilaa alfiyat ibn maalig iyo kutubtaas waaweyn uu gaaro marka qaabka loo dalbayaa ustaad cumar khaladka uu ka jiraa ee naxwuhu waa muhim marka ugu horeyso inaad e, derbi weyn isku horgudubtido qofkii la yidhaahdo horta naxwaha waa ina marka arday badan waxaa dhibka qabsada ka mid ah ficil mudaaric marfuuc marka ugu horeysaba e, waxaa laga yaabaa waxaa jirtay nin sheekha annaga ah wuxuu nooga sheekeyey markii ugu horreeya naxwo aan aan isku dayay wuxuu yidhi nin baan u taagnay bismi raxmaani raxiim ayuu maalin dhan icraabinayay iyo wixii kusoo arooray iyo markaasuu icraab inta eh, saas waa laisku khilaafay saasna waa loo ciraabiya wejigaasna waa ku jira marka intaan saa u fiiriyaan ka tagay buu yidhi naxwo inaan mar damba baranin baan go-aansaday marka adigu wuxuu yidhi maalinka dambaan nin jaamacad carab iyo meelaha ka baxay baa meel yaa sabuurad noogu qorqoray dhag hal mar wuu ifahansiiyey buu yidhi asagooba na mashquulaninba marka waxaan dhihi lahaa dariiqada loo baranayo in la casriyeeyo buwaagtan casriga aan hadda ka sheekeeyeyna in badan oo kamid ah waxay qabaan waxay leeyihiin qaab fudud oo qofka naxwaha lagu barayo Ah, horta runtii luqada barashadeedu waxaa lagu tiriyaa inay tahay tababar hadda dadka khubarada tacliimta waxay leeyihiin barashada luqadda tacliimta yaa la hoosgeyn trainingka la hoosgeeya ama tababarada sida qof darawalnimo lagu tababarayo kale maxaa la sameeyaa gaariga intuu usoo fariisto ayuu laqa qabanayaa wadada ku toosi buu leeyay soo saas maaha wax badan buu ka saxayaa saan samee halkaa marka dambena wuxuu dhihi wad khaladku galana wuu u sheegayaa marka luuqadda keligeed qofku baran karo marka hore levelada ugu horeeya waxaa fiican inuu macalin fiican helo oo gacan qabto kadib wuu sii dhamaystiran karaa levelka dhexe oo kale hadduu tago ilaa levelada ka dambeeyo online inuu maaratay maxaa la wuu ka baran karaa maxaa la yidhaahdaa marka hadda adduunka hadda waaba online baa wax lagu bartaa waad la socotaan qaabo badan baa online loogu wax loogu bartaa eh, luqadda carabiga ee barashadeeda annago lafteeda waxaan soo wadnaa mar dhow hadduu ilaah yidhaahdo eh, channel iyo eh, platform ama website weyn oo laga baranayo luqadda carabiga dadka marka waxay ufu insha allahu tacaala marka mar dhow insha allah ilaa iyo bil wixii ka dambeeyo inaan shaacinaan rajeynayna insha allah meel walbo qofka uu joogo inuu carabiga uu baran karo oo dadkii isla jooga hadda arday badan oon u dhigno ayaa jiro dadka aan dhigaynay waxaa ka mid ahaa dad carabiga baranayo iyaga oo dad maraykan joogay maraykankay joogaan macalimiintoodana kenyay joogaan ama wadamada carabta ama soomaaliya marka raggaa qaar waxaa ka mid ahaa gawaaridan waaweyn ee taraaga ayay wadaan marka mid markuu wado kii kalaa sii baranayo kii kale marka uu maaragtay uu qabsado darawalnimadii waxay macnaha toban saac bay gaari wadayaan toban saac ten eight hours ten hours yay gaari wadayaan marka xillina way seexana xilliga soo toosaana kalaaskooday soo gelayaan waxyaabaha ugu cajaa'ibka badan bay ka ahayd macnaha waxbarashada suu ilaahay noogu fududeeyey marka waxaan ku talin lahaa marka hore ardayga inuu helo macalin garab qabto maadaama aan niri luuqadda in la barto tababar sida qof gaari la barayo kale ayaa wax u dhowaaye inuu helo macalin garab qabto u saxo hayee yidhaahda jabtar jabtarkaa soo dhamaysay waxuu ku saabsan yahay guriga iyo alaabta taalla iyo in laga hadlo waxaan kaa rabaa inaad gurigaadi ka hadashid oo waxa uu khalday u saxo jabtarka waxaad u gudubtay nolosha maalinkii daily lifeka waxa la ama nolosha maalinlaha hadda waxaan kaa rabaa inaad noloshaada ka hadashid aad soo qortid marka gacanqabasho badan buu marka hore u baahan yahay buwaagta inta badan eh, baro englishka ten days eh, macalin la-aan eh, tobanberi ku baro carabiga inta badan waxay u badan yihiin buwaag si ganacsi ah loo sameeyey oo magacaas la rabo in sales badan lagu sameeyo ama buwaag badan lagu gado sidaas kuwa qaarkood waxay qofka ka saacidi karaan waxaad maqlaysaa ingiliishka adigu isku bar one week Ah, wax macquula ah, buga qof walbuu gadanaya marka waxa laga yaaa inay ka saacido eh, mathalan in ay erayada eh, ugu caancaansan eh, maaragtay englishka boqolka erey ugu caansan ama kontonka erey ugu caansan camal inay baraan si hadduu australia ama maraykanka ama canada ama wadamada ingilishka looga hadloo kale hadduu tago uu xoogaa isku daberi karo markiiba waxyaaba nocaas o kale unbay ka saacida lakin barasho dhab ah a ma noqon karaan buwaagta noocaasa bug rogram si fiican loo alifo dad khubara ay alifeen cajaladana wato arintaa waa ku celinayaa buwaagta luuqadaha laga baranayo waa inay cajalada wataan waay maxaa yeelay dadki luuqadan u dhashay ee la yidhaahdo annaatiquun alasliyuun ama nativeka dadka ah ee luuqadan asalka u ah say ugu hadlaan markaad dhegeysatid luuqada inaad baratid bay qeyb ka qaadanaysaa intaa waxaa dheer kalsoonina way ku gelinaysaa casharka aad soo baranaysa waxaa ka muhiimsan inaad maqashid ayagoo ku hadlayo buwaagta marka qadiimka ama qaabka hore qaabka hore qaabka hore loo alifay inta badan dhegeysi ma wataan laakiin buwaagta casriga ah qodobada laga qiimeeyo ugu horeysa waxaa ka mid a ah, boguma leeyahay dhegeysi casharadiisu dhegeysi ma wataan hadda maqal iyo muuqaal bay maraysaa at least maqal iyo muuqaal ugu yaraan maqal iyo muuqaal haddaynan ahayn waa inuu maqal uu leeyahay waa buugga si uu ardaygan u maqlo luqadan dadka ku dhashay oo ku hadlayo iyo say ugu hadlayaan હા lo eh, erebixintu hortu waxay hoos tagtaa qeyb cilmiga eh, luqadda ama linguisticska waxaa la yihaahdo cilmiga luqawiyaadka qeyb ka mid ah oo waxaa jirto eh, jaangoyso mustalaxaadka iyo erayada la isticmaalayo ee erebixinta marka adduunka waxaa ka jiro shirkada iyo hay-ado gaar u ah oo arrimahaas ka shaqeeyo carabiga oo kale haddaan kasoo qaado waxaa ugu caansan mucjam luqa alcarabiya maxaa la yidhaahdaa majmac afan majmac luqa alcarabiya fi lqaahira iyo majmac luqa alcarabiya fi lkhartuum majmac luqa alcarabiya fi damashq ayaa ugu caansanaa marka sidoo kale morocco iyana wuu ka jiraa dhinacaas waqooyiga africa ama loo yaqaano maghrib alcarabi wuu ka jiraa marka erebixinta waxaa weeye eh, eh, af soomaaliga markii dowladdii soomaaliya ee af laatinka eh, maaratay carabigii laga bedelay ee laatinka loo bedelay markaasaa juhdi af soomaaliga in loo adeego hore loo la horumariyo yaa yuu dhacay oo la sameeyey waagaasna haddee ko labaatan sano kadib labaatan sano unbay ahayd kadibna burbur baa dhacay marka ustaad cumar marka waa in ay jirto hay-ad ku shaqa leh jaangooynta maxaa la yidhaahdaa ereyadan ere bixinta jaangeyntooda hadda wadamada carabta oo kale ayaga laftooda luqadda carabiga waa luqad bislaatay oo dee wax lagu qorayay ilaa iyo xilligii nabiga aleh salatu slam iyo kasii horba xilligii jaahiliyada wax lagu qorayay marka ereyadeedu in badanoo kamid ah way xasileen saasooy tahay weli way ka sheegtaan ere inuu dhib ka jiro maxaa la yidhahdaa wadamada ugu fiican waxaa la yidhahda waa wadamada morocca iyo tunis iyo dhinacaas maqrib alcarabiga la dhaho ama north africa la yidhaahdo waqooyiga africa tunisia iyo algeria iyo morocca iyo ayaa aada ugu hormaray xagga erebixinta iyo waxa la xiriiro waana kuliyad qismi dhan baa lagu bartaa ama department dhan oo jaamacadda kamid ah lagu bartaa arday iyo dad khubara iyo mutakhasisiin ku takhasusay baa jiro marka anaga waxaasoo dhan ma jiraan qofka soomaaliga marka dee af soomaaligu ku hadlaa wuu u dhashay qof walbana dee say la noqoto ama lahjada xaafadooda ama tuulooyinkooda looga hadlo oo kale ayaa saameynayso maxaa la yidhaahdaa yuu wax kasoo qaadanaya ama erey buu iska samaysanaya mana jirto wax jaangooyo oo saas oo kale ah jabuuti dadaal laga sameeyey waa jiray laakiin weli isagana haddee waxaa weeye dadkii ma ma wada mayna wada gaarin Eh, marka arinta erebixinta ustaad eh, cumar waa arrin la xiriirto eh, cilmiga luqadaha marka la yidhaahdo halkaasay hoos tagtaa waana juhdi badan bay u baahan tahay oo ballaaran oo hay-ado leh allah ku barkeeyo waxaan runtii aada u dhehi lahaa luqadda carabiga walaalaha jecel inay bartaan inay luqadda carabiga aad baratid waa nooc cibaadada ka mid waay maxaa yeelay waa wadada aad u maraysa inaad risaaladii ama fariintii ilaahay kuu soo diray aad fahantid aad baan ugu hambalyeynayaa dhammaan walaalaha jecel inay luqadda carabiga bartaan waxaana ugu bishaareynaya inuu aada u fudud yahay maxaa la yihahdaa inuu bartaan luqadda carabiga hadaf iyo iyo go-aan hadduu qofka la imaado ardaydii aan wax usoo dhigay waxaan ka xusuustaa nin eh, faransiis ahaa oo injineer ahaa oo shirkadda total ka shaqaynayay eh, gaaska waa injineer injineerada eh, petroleumka ah aad buu u jeclaa carabiga inuu barta carabiguna ula hadli jiray oo imailada iyo kulli igu soo dari jiray wuxuu juhdiga u gelinayay waxay ahayd inuu haysto shaqada uu ka hayay shirkadda total abu dhabi iyo dooxa ayuu meel weyn ka haystay marka si uu positionkaas ama booskaa u haysto oo loogu arka qof aanan looga maarmin marnaba ayuu ku dadaalaya marka adigoo muslin ah, maxaad moodaa oo raba inaad carabiga aad ku fahamtid khudbadii inaad ku fahamtid qur-aankii inaad qur-aanka ku khushuucdi laftiisa waxay ka imaanaysaa inaad carabiga carabiga aad buu u fudud yahay barashadiisa horumar fiican baana hadda ka jiro oo buwaag casri ah oo aada u wanaagsan baa jirto marka waxaan dhihi lahaa walaalaha danaynayo go-aankaas aad gaartay ha ka daalin horta go-aan inaad qaadatid hal sanad haddaad wadidoo ood wakti fiican gelisid meel fiican baad ka gaaraysaa marka go-aan fiican inaad la imaadid marka hore marka labaadna aad raadisid inaad wado sax ah iyo macalin sax ah iyo buug ama brogram saxa ah aada heshid wakti kooban ayaad luqadda carabiga ku baranaysaa in aad diintaadii marti ka ahaatana halkaasay ku dhammaan doontaa hadduu ilaah yidhaahdo waxaad noqon doontaa qof asagu waxaa eh, qur-aanku iyo fariinta diinta ay xambaarsan tahay inta badan fahmi karayo wixii dee culummada iyo inuu sii weydiiyo u baahan ma ogey inta kale asagu fahmi karayo marka waxaan leeyahay waa bogaadinayaa aad iyo aad baan u bogaadinayaa dadka doonaya luqadda carabiga inay bartaan ku dadaala manhajka iyo macalinka iska saxa buwaagta aan idiin tilmaamay ka faa'iidaysta alcarabiya bayna yadayka iyo buwaagta lamidka ah ee casriga ah aada iyo aad baadna umahadsantahay ustaad cumar janalka ogaansho aad baan ugu mahadcelinayaa fursadda ay siiyeen dad badan oo walaalaha oo dunida daafaheeda kala joogo inaan maaragtay kulankan aan la yeesho ilahi subxana watacaala waxaan weydiisanaynaa inuu ka dhigo mid maaragtay camalkeena saalixa naloogu kabo dhammaantay <laughs> saxda in la helo runtii aad bay muhiim u tahay haddaad waddada saxda ah helin anoo hargeysa u socdo waddadii muqdisho haddaan raaco muqdisho unbaan tegi maogi hargeysa tegi maayo markaan muqdisho tago ayaan markaas war dadka hargeysa aan u socdo danta ka aawe haddee maba hayaba waddada marka inay kaa khaldanto ayaa wax walba ka daran waddada inay kaa khaldanto ayaa wax walba ka daran marka runtii waxaan isleeyahay kow qofka hortu waa inuu soo go-aansado inuu carabiga uu baranayo markuu soo go-aansado luqadda carabiga inuu baranayo oo inuu barto uu rabo waa inuu helo manhaj ka mid ah manaahijta sida casrigaa loo diyaariyey iyo macalin ku hagi karayo runtii waxaa runtii aada iyo aada u jirto in macalimiinta tababar la-aan ay yihiin marka macalinkuna haddee wixii kitaabkii un isaga la qumanaado unbuu soo qaban xog la-aan baa hayso marka ardaygii unbuu dhinac marka waxaan brogram inay ku socdaan oo qorsho ku socdaan baa la rabaa qorsho la-aan buu isaga bilaabi buug buu iska soo qaadani marka waxaan rabaa inaan halkan ka qeexo luqadda marka la baranayo kow sida anaga qaabkii aan u baran jirnay waa khalad baa ku jiray waxaa la rabaa in laga bilaaba luuqada horta qofku inuu barto ereyaasheeda iyo kuhadaladeeda iyo inuu barto kadib markuu xoogaa bal isugu soo ururto kadib naxwihii iyo uu barto laakiin anagu sida aan samayn jirnay waxaa weeye in qofku uu maaragtay e, isku howlo e, marka horeba uu ka bilaabo luqadda carabiga ani waan xusuustaa markii kow aan bilaabeynay e, nin baa wuxuu nagu yidhi khayr laha siiyo ninkii igu horreeyo naxwo ii bilaabo u ahaa marka wuxuu nagu yidhi luqada carabiga kitaab yaro waxaan ku baraya haddaa baratid luqada carabiga meel dhegeysid aad baana u jeclaa inaan barto luqada carabiga marka wuxuu yidhi kitaabkan yare ajruumiga ah ee sideedda baal ahu itusay wuxuu yidhi kitaabkaas haddaa baratid luqada carabiga baranaysaa kitaabkii waan soo gatay haddee markii aan dhammaynayna weli luqada carabiga ma naqaano maxaa yeele waa qawaacidda af carabiga weeye luqada carabiga ma aha waxaa laga yaaba qofki inuu barto qawaaciddii sarfigii naxwihii haddana uu gabay usii banbaxo oo mucalaqaadka iyo shicirada iyo uu barto marka uu damco nin caraba inuu imaado magacaa u dhahaan hal ere uu kasoo rogi karin marka buwaagta casriga ah iyo nidaamka casriga ah, luqadaha loo barto wuxuu maxaa la yidhahdaa buwaag badanoo loo alifay baa jirto qaabkaas waxaa ka mid ah ugu caansan jeclaan lahaa inaan la wadaago dhegeystayaasha kitaab la yidhaahdo alcarabiyatu bayna yadayk kitaabkaas waa carabigii oo hortaada lasoo dhigay baa laga wadaa alcarabiyatu bayna yadayk waa carabigii oo hortaada lasoo dhigay alcarabiya ha kitaabkaas b d f ahaan baa lagu heli karaa waa free cododkiisa iyo isagaba waxaad ka heli kartaa websiteyada alcarabiya bayna yadayk ama carabiya bayna yadayk saa rabta u qor ayaad ku qori waxaad helaysaa marka codadkiisa waa la soo degaysa weliba labo laba nooc dabcaddii hore saddex buug oo waaweyn bay ahayd dabcaddan cusubna waa sideed buug oo yaryar baa laga dhigay oo xoogaa si qurxan loo dhisaan marka carabiya bayna yadayk dabcaddii koowaad ama uh, first edition oo kale haddaad tiraahdid ama alcarabi ahaan hadii lagu qorayo alisdaaru alawal iyo alisdaaru athani waxaasay kala yihiin marka waad la soo degi kartaa buwaag badan baa jirta oo la qoray laakiin buuggaas wuxuu ka mid yahay buwaagta qofka intuu eber ka soo qaado ilaa carabiga inuu jaamacad ku dhigto ee gaarsiin karayo oo carabiga inuu fahmo oo luuqad uu wax ku barta ay noqoto ayuu gaarsiin karaya marka waxaan marka kula talin lahaa qofkaas carabiga inuu barta rabo inuu meesha uu ka gelayo uu iska saxo qof eh, si fiican oo la taliya inuu helo oo ku ficnaan lahayd macalina buuggaas alcarabiya been edeeka la yidhaahdo cajaladuu leeyahay eh, wuxuu kasoo bilaabi casharka koowaad ma masmuka la yidhaha magacaa buugga koobaad markuu ardayga dhameeyo oo ah ilaa buugga koowaad wuxuu gaarayaa ilaa lix iyo toban jabtar baa ku jirto lix iyo tobankaa jabtar ama lix iyo toban baab markuu dhameeyo oo kale ah kulligood eh, maarata luuqadii lagu wada hadlayay sida eh, eh, maaragtay inuu isaga istacriifiyo qoyskiisa alusra inuu family ka hadlo inuu meelu degan yahay uu qeexo inuu maaragtay cuno cunooyinka ka hadli karo ama meel maqaayad uu carabi ah uu cuno ka dalban karo inuu noloshiisa ama rootiinka noolosha waxaa la yidhaahdo eh, uu maaragtay iyo xilligu soo toosay programka uu maalinka ku nool yahay uu wax ka sheegi karo saasay ku soconaysaa tigid inuu goosan karo jawiga inuu ka hadli karo caafimaadka inuu maarata dhakhtar la hadli karo ilaa iyo dhamaadka marka lix iyo toban jabtar oo nolosha ku saabsan markuu dhameeyo si quman haddii loogu dhigo cajaladahana uu dhegeysto horta luqad carabi uu ku hadli karaa kadib buugga labaad ayaa lasii ballaarinayaa kow iyo laba iyo saddex carabi ah kulligood waxay wataan cajalado marka cajaladahaasna waa lala soo degi karaa waa free ayaguna sidoo kale waa sacuudiga magaalada riyaad baa lagu yaa lagu daabacay oo waxaa hay-ad weyno arabic for all ama alcarabiya liljamiic la yiraahdo ayaa daabacdo oo maaragtay waqfi ama loogu talagalay in carabiga lagu horumariyo weeyaan marka buwaag fara badan baa soo baxday kaas marka dadka waaweyn buu ku wajahan yahay dadka caruurta oo kale buugga dadka waaweyn loo dhigayo looma dhigi karo educationka iyo tarbiyada cilmiga waxbarista markii laga hadlayo caruurta yaryar waa inay brogram ka duwan dadka waaweyn waa inay leeyihiin wey sababta keenaysa waxa weeye xagga ereyada keliya ma ahan iyo in casharada loo fudfudaynayo ee xataa sawirada meesha lagu sawirayo waa inay noqdaan kuwo caruurta u qalmo oo caruur yaryar iyo bombalayaal iyo ay ku sawiran yihiin mawduucyada laga hadlayo laftooda caruurta waa inay mawduucyo munaasib ku ah waan jeclahay ayeyda inaan soo booqdo hooyaday waan jeclahay timahaygaan shallaysta iskuulkaygaan u orda wax saasoo kale ah dadka waaweynna la jaanqaadaya noloshooda noloshooda ka cabiraya dadka waaweynna haddee shirkad baan ka shaqeeya xaas baan leeyahay waxaasuu sheegaya caruur baan marka isku isku caalam maah waa laba caalam bay kaliyihiin caalam utufuula caalamka caruurnimada iyo dadka waaweyn marka isku noolal iyo isku toobig isku danayn ma ahan sida awgeed in kala duwa ubaahan yihiin caruur marka hadday yihiin waxa loo dhigayo waa inuu buug ka duwan noqdo waxaan kula talin lahaa qofka caruur in wax loo dhiga la rabo buug waxaa jira la yidhaahdo oo carabiya liljamiic hay-addii hadda aan soo xusay oo riyaad ku taalo ayaa waa dhaweyd waxay soo saareen buug cusub oo la yidhaahdo alcarabiya bayna yaday owlaadina waa carabiga oo caruurtayadii lasoo hordhiga wey marka kii hore alcarabiya bayna yadayk buu ahaa kanna waxay u bixiyeen alcarabiya bayna yaday awlaadina marka kaas waa la helaa magaalada riyaad ayaa laga helaa qofkii danaynayo inuu maaragtay uu helo wuxuu baari karaa websiteka ka ww dot arabic for all dot com arabic for all ama carabi ahaan hadduu ugu qoro alcarabiya liljamiic halkaasuu ka helaya waxay soo saareen oo dhan marka tababarana way bixiyaan macalimiinta ah oo magaalooyin soomaaliya kamid ah xitaa way tageen kenya way imaadaan adduunka meelo badan bay tagaan marka waxay soo saareen buuggaa la yidhaha alcarabiya beeniyadda awlaadina haddii caruur loo dhigayo waxaa kaloo jiro buug kale oo caruurta loogu talagalay oo silsilad dheer ah oo la yidhaahdo tacalam alcarabiya hay-ad ayaduna dalka riyaad magaalada riyaad ee caasimada sacuudiga ku taalo oo la yidhaahdo almanaahij ayaa iska leh ayadana almanahij alcaalamiya buugga waxaa la yihahda tacalam alcarabiya wuxuu kasoo bilaabayaa cunuga oo shan sano jiro ilaa iyo dugsi sare uu carabi oga baxo cunug aanu u dhalanin afka carabiga cajaladana way ugu wataa iyo weliba brograamyo lagu shubto kombyutarka oo aada u wanaagsan meelo badanna waa laga helaa marka waxaa la yidhaahdaa almanahij alcaalamiya qofki rabo hadduu saa ku baaro wa wa waa uu helayaa waa mahadsantahay ustaad cumar naxwaha ama garaamarka ama qawaacidda luqadda luqad walba oo lagu hadlo waxay leedahay qawaacid iyo xukunto hadda af soomaaliga qawaacid buu leeyahy naxwu leeyahy aniga waan baxayaa baad leedahay adiga waan baxayaa ma dhihi kartid soo sidaas maa waxaad leedahay adiga waad baxaysaa isaga wuu baxayaa marka waxbaa la kala duduwayaa aniga way baxaysaa haddaad aad xitaa cunuga yar ayaa wuxuu ku leey waad khaladay marka luuqad walba horta taas waa hordhac luuqad walbo naxway leedahay naxwaha marka luuqadda in lagu hadlo muhiim waa u yahay oo haddee luuqadii qofku uu khaldaya hadda qofka soomaaliga ah inuu soomaali yahay iyo soomaali inuuna ahayn jajabsanaya af soomaali nin af soomaaliga jabsanayo oo bartay inuu waxaad ku kala garan kartaa meelaha qaar buu istaaba marin markiiba waad fahmaysaa marka naxwuhu ama graamarku waa muhiim luqadaha oo dhan laakiin see loo baranayaa waaye hadda waxyaabihii dhici jira waxaa kamid ah qofka in uu baranayo mathalan maxaa la yidhahdaa luqadda carabiga inuu bartuu rabaa naxwaa loo bilaabi naxwahaasuu wadi sanado afcarabigana ma baranin warqad ma qoran karo maxaa la yidhahda hadalna ma soo rogan karo marka qaabka loo baranayo weeye mushkilada iyo meesha laga bilaabayo naxwaha waxaa la rabaa inuu casharada ku dhex gogo-an yahay marka hore sida saxda waa in qofka marka hore la baro luqadii uu ku hadli lahaa casharo yaryar masmuka hal magacaa halkee ka imaaday waxaas ayaa la barayaa naxwaha marka marka hore waxaa jirta naxwo la yidhaahdo naxwa hayra mubaashir ama indirect grama naxwo aana toos ahayn qofka waxaa la bari waxaa la leeyahay ana haddaad dhahdid aktubu baa la anigu waan qorayaa ana aktubu okay anta haddii la dhahana waxaa la dhahaa taktubu naxwuu baranayaa laakiin wuxuu u baranayaa si aanan maxaa la yidhahdaa aanan ahayn si toos ah haa oo sahlan marka buwaagtan cusub waxay wataan naxwo lagu dhex jarjaray buuggii oo si fiican oo habaysan qofki xitaa oga dhisi karo qaabku u hadli lahaa marka qofka marka intaa laga soo dhiso oo eh, maaragtay mustawaha koowaad uu soo dhameeyo markuu mustawaha koowaad dhamaynayaba naxwana buug naxwe la dhaha muuna baranin maca dalikana naxwihii wuu yaqaanaa oo luqad sax uu soo saaraya luqad sax ayuu soo saaraya wuxuu kuleeyahay anaa ismi kida ana magacayga saasa la dhahaa meel heblan ana adhabu kada wax fiican buu qoraya oo saxan maxaa yeele buugga wuxuu u samaysan yahay qaab exercisyo badan iyo layli fara badan ardayga loo dirayo ilaa eh, si uu wax saxan uu qoro marka intaa kadib qofka markuu kor u kaco ayaa naxwihii loo bilaabi karaa naxwihii aan naqaanay ee icraabta ku jirtay ee ficil mudaaric marfuuc iyo mansuub iyo waxay maarata inuu kala barto calaamadihii icraabta iyo inuu barto markaas ajruumi iyo kitaabadii kale loosii akhriyo marka waxa maraatib bay kala leeyihiin marka qofku markuu intaa uu qaato hadduu rabo inuu gudaha usii galo naxwihii luqadii oo macalin oo kale uu noqdo ayaa kutubta waaweyn loo wadi karaa ee naxwaha ah hadduuba rabinna in uu luqadii ku isticmaali karo oo ku saxan karo wuxuu ku hadlayo iyo waxa uu maaragtay uu qorayo ayaa ku filan in la siiyo marka buwaagtan casriga u qoran waxay siinayaan naxwaha qofka in ku filan inuu wax saxanna qori karo wax saxanna uu ku hadli karo wixii takhasus u baahdana dee markaasuu kutubtii waaweyneed ilaa alfiyat ibn maalig iyo kutubtaas waaweyn uu gaaro marka qaabka loo dalbayaa ustaad cumar khaladka uu ka jiraa naxwuhu waa muhim marka ugu horeyso inaad derbi weyn isku horgudubtido qofkii la yidhaahdo horta naxwaha waa ina marka arday badan waxaa dhibka qabsada ka mid ah ficil mudaaric marfuuc marka ugu horeysaba waxaa laga yaabaa waxaa jirtay nin sheekha anaga ah wuxuu nooga sheekeyey markii ugu horreeya naxwo aan aan isku dayay wuxuu yidhi nin baan u tagnay bismi illaahi raxmaan ayuu maalin dhan icraabinayay iyo wixii kusoo arooray iyo markaasuu icraab inta eh, saas waa laisku khilaafay saasna waa loo icraabiya wejigaasna waa ku jira marka intaan saa u fiiriyaan ka tagay buu yidhi naxwo inaan mar damba baranin baan go-aansaday marka adigu wuxuu yidhi maalinka dambaa nin jaamacad carab iyo meelaha ka baxay baa meel yaa sabuurad noogu qorqoray dhag hal mar wuu ifahansiiyey buu yidhi isagoobaa no mashquulaninba marka waxaan dhilaha dariiqada loo baranayo in la casriyeeyo buwaagtan casriga aan hadda ka sheekeeyeyna in badan oo kamid a ah waxay qabaan waxay leeyihiin qaab fudud oo qofka naxwaha lagu barayo Ah, horta runtii luqada barashadeedu waxaa lagu tiriyaa inay tahay tababar hadda dadka khubarada tacliimta waxay leeyihiin barashada luqadda tacliimta yaan la hoosgeynaya trainingka la hoosgeeya ama tababarada sida qof darawalnimo lagu tababarayo kale maxaa la sameeyaa gaariga intuu usoo fariisto ayuu laqa qabanayaa wadada ku toosi buu leeyay soo saas maaha wax badan buu ka saxayaa saan samee halkaa marka dambena wuxuu dhihi wad khaladku galana wuu u sheegaya marka luqadda keligeed qofku baran karo marka hore levelada ugu horeeya waxaa fiican inuu macalin fiican helo oo gacan qabto kadib wuu sii dhamaystiran karaa levelka dhexe oo kale hadduu tago ilaa levelada ka dambeeyo online inuu maaragtay maxaa la yidhahda wuu ka baran karaa maxaa la yidhaahdaa marka hadda adduunka hadda waaba online baa wax lagu bartaa waad la socotaan qaabo badan baa online looga loogu bartaa eh, luqadda carabiga ee barashadeeda annago lafteeda waxaan soo wadnaa mar dhow hadduu ilaah yidhaahdo eh, channel iyo eh, platform ama website weyn oo laga baranayo luqadda carabiga dadka marka waxay ufu insha allahu tacaala marka mar dhow insha allah ilaa iyo bil wixii ka dambeeyo inaan shaacinaan rajeynayna insha allah meel walbo qofka uu joogo inuu carabiga uu baran karo oo dadkii isla jooga hadda arday badan oon u dhigno ayaa jiro dadka aan u dhigaynay waxaa ka mid ahaa dad carabiga baranayo iyaga oo dad maraykan joogay maraykankay joogaan macalimiintoodana kenyay joogaan ama wadamada carabta ama soomaaliya marka mm, raggaa qaar waxaa ka mid ahaa gawaaridan waaweyn ee taraaga ayay wadaan marka mid markuu wado kii kalaa sii baranayo kii kale marka uu maaragtay uu qabsado darawalnimada waxay macnaha toban saac bay gaari wadayaan toban saac ten eight hours ten hours yay gaari wadayaan marka xillina way seexana xilliga soo toosaana kalaaskooday soo gelayaan waxyaabaha ugu cajaa'ibka badan bay ka ahayd macnaha waxbarashada siuu ilaahay noogu fududeeyey marka waxaan ku talin lahaa marka hore ardayga inuu helo macalin garab qabto maadaama aan niri luuqadda in la barto tababar sida qof gaari la barayo kale ayaa wax u dhowaaye inuu helo macalin garab qabto u saxo hayee yidhaahda jabtar jabtarkaas soo dhamaysay waxuu ku saabsan yahay guriga iyo alaabta taalla iyo in laga hadlo waxaan kaa rabaa inaad gurigaadi ka hadashid oo waxa uu khalday u saxo jabtarka waxaad u gudubtay nolosha maalinkii maali daily lifeka waxa la ama nolosha maalinlaha hadda waxaan kaa rabaa inaad noloshaada ka hadashid aad soo qortid marka gacan qabasho badan buu marka hore u baahan yahay buwaagta inta badan baro englishka ten days macalin la-aan tobanberi ku baro carabigaba inta badan waxay u badan yihiin buwaag si ganacsi a ah loo sameeyey oo magacaas la rabo in saalis badan lagu sameeyo ama buwaag badan lagu gado sidaas kuwa qaarkood waxay qofka ka saacidi karaan waxaad maqlaysaa ingilishka adigu isku bar one week Ah, wax macquul ah buugga qof walbuu gadanaya marka waxa laga yaha inay ka saacido eh, mathalan in ay ereyada eh, ugu caancaansan eh, maaragtay englishka boqolka erey ugu caansan ama kontonka erey ugu caansan camal inay baraan si hadduu australia ama maraykanka ama canada ama wadamada ingilishka looga hadloo kale hadduu tago uu xoogaa isku daberi kara markiiba waxyaaba nocaas o kale unbay ka saacida lakin barasho dhab ah a ma noqon karaan noocaasa bug brogram si fiican loo alifo dad khubara ay alifeen cajaladana wato arintaa waa ku celinayaa buwaagta luuqadaha laga baranayo waa inay cajalado wataan waay maxaa yeelay dadki luuqadan u dhashay ee la yidhaahdo annaatiquun alasliyuun ama nativeka dadka ah ee luuqadan asalka u ah say ugu hadlaan markaad dhegaysatid luuqadda inaad baratid bay qeyb ka qaadanaysaa intaa waxaa dheer kalsoonina way ku gelinaysaa casharka aad soo baranaysa waxaa ka muhiimsan inaad maqashid ayagoo ku hadlayo buwaagta marka qadiimka ama qaabka hore qaabka hore qaabka hore loo alifay inta badan dhegeysi ma wataan laakiin buwaagta casriga ah qodobada laga qiimeeyo ugu horeysa waxaa ka mid a ah, buguma leeyahay dhegeysi casharadiisu dhegeysi ma wataan hadda maqal iyo muuqaal bay maraysaa at least maqal iyo muuqaal ugu yaraan maqal iyo muuqaal haddaynan ahayn waa inuu maqal uu leeyahay waa buugga si uu ardaygan u maqlo luqadan dadka ku dhashay oo ku hadlayo iyo say ugu hadlayaan હા bixintu hortu waxay hoos tagtaa qeyb cilmiga luqadda ama linguisticska waxaa la yihaahdo cilmiga luqawiyaadka qeyb ka mid ah oo waxaa jirto jaangoyso mustalaxaadka iyo erayada la isticmaalayo ee erebixinta marka adduunka waxaa ka jiro shirkada iyo hay-ado gaar u ah oo arrimahaas ka shaqeeyo carabiga oo kale haddaan kasoo qaado waxaa ugu caansan mucjam luqa alcarabiya maxaa la yidhaahdaa majmac afan majmac luqa alcarabiya fi lqaahira iyo majmac luqa alcarabiya fi lkhartuum majmac luqa alcarabiya fi damashq ayaa ugu caansanaa marka sidoo kale marocco iyana wuu ka jiraa dhinacaas waqooyiga africa ama loo yaqaano maqrib alcarabi wuu ka jiraa marka erebixinta waxaa weeye af soomaaliga markii dowladdii soomaaliya ee aflaatinka maaratay carabigii laga bedelay laatinka loo bedelay markaasaa juhdi af soomaaliga in loo adeego hore la horumariyo yaa yuu dhacay oo la sameeyey waagaasna haddee labaatan sano kadib labaatan sano unbay ahayd kadibna burbur baa dhacay marka ustaad cumar marka waa in ay jirto hay-ad ku shaqa leh jaangooynta maxaa la yidhaahdaa ereyadan erebixinta jaangoyntooda jaangoyntooda hadda wadamada carabtao kale ayaga laftooda luqadda carabiga waa luqad bislaatay oo dee wax lagu qorayay ilaa iyo xilligii nabiga caleyh salatu slam iyo kasii horba xilligii jaahiliyada wax lagu qorayay marka ereyadeedu in badanoo kamid a ah way xasileen saasooy tahay weli way ka sheegtaan erebixinta inuu dhib ka jiro maxaa la yidhahdaa wadamada ugu fiican waxaa la yidhahda waa wadamada maroca iyo tunis iyo dhinacaas maqrib alcarabiga la dhaho ama north africa la yidhaahdo waqooyiga africa tunisia iyo algeria iyo maroca iyo ayaa aada ugu hormaray xagga erebixinta iyo waxa la xiriiro waana kuliyad qismi dhan baa lagu bartaa ama department dhan oo jaamacadda kamid ah lagu bartaa arday iyo dad khubara iyo mutakhasisiin ku takhasusay baa jiro marka annaga waxaasoo dhan ma jiraan qofka soomaaliga marka dee af soomaaliga ku hadlaa wuu u dhashay qof walbana dee say la noqoto ama lahjada xaafadooda ama tuulooyinkooda looga hadlo oo kale ayaa saameynayso maxaa la yidhaahdaa yuu wax kasoo qaadanaya ama erey buu iska samaysanaya mana jirto wax jaangooyo oo saas oo kale ah jabuuti dadaal laga sameeyey waa jiray laakiin weli isagana haddee waxaa weeye dadkii ma ma wada e, mayna wada gaarin Eh, marka arinta erebixinta eh, saad cumar waa arin la xiriirto eh, cilmiga luqadaha marka la yidhaahdo halkaasay hoos tagtaa waana juhdi badan bay u baahan tahay oo ballaaran oo hay-ado leh allah ku barkeeyo waxaan runtii aada u dhehi lahaa luqadda carabiga walaalaha jecel inay bartaan inay luqadda carabiga aad baratid waa nooc cibaadada ka mid a ah waay maxaa yeelay waa wadada aad u maraysa inaad risaaladii ama fariintii ilaahay kuu diray aad fahantid aad baan ugu hambalyeynayaa dhammaan walaalaha jecel inay luqadda carabiga bartaan waxaana ugu bishaareynaya inuu aada u fudud yahay maxaa la yihahdaa inuu bartaan luqadda carabiga hadaf iyo iyo go-aan hadduu qofka la imaado ardaydii aan wax usoo dhigay waxaan ka xusuustaa nin eh, faransiis ahaa oo injineer ahaa oo shirkadda total ka shaqeynayay eh, gaaska waa injineer injineerada eh, petroleumka ah aad buu u jeclaa carabiga inuu barta carabiguna ula hadli jiray oo imailada iyo kulli igu soo dari jiray wuxuu juhdiga u gelinayay waxay ahayd inuu haysto shaqada uu ka hayay shirkadda total abu dhabi iyo dooxa ayuu meel weyn ka haystay marka si uu positionkaas ama booskaa u haysto oo loogu arka qof aanan looga maarmin marnaba ayuu ku dadaalaya marka adigoo muslin a ah, maxaad moodaa oo raba inaad carabiga aad ku fahantid khudbadii inaad ku fahantid qur-aankii inaad qur-aanka ku khushuucdi laftiisa waxay ka imaanaysaa inaad carabiga carabiga aad buu u fudud yahay barashadiisa horumar fiican baana hadda ka jiro buwaag casri ah oo aada u wanaagsan baa jirto marka waxaan dhihi lahaa walaalaha danaynayo go-aankaas aad gaartay ha ka daalin horta go-aan inaad qaadatid hal sanad haddaad wadid oo ood wakti fiican gelisid meel fiican baad ka gaaraysaa marka go-aan fiican inaad la imaadid marka hore marka labaadna aad raadisid inaad wado sax ah iyo macalin sax ah iyo buug ama brogram saxa ah aada heshid wakti kooban ayaad luqadda carabiga ku baranaysaa in aad diintaadii marti ka ahaatana halkaasay ku dhammaan doontaa hadduu ilaah yidhaahdo waxaad noqon doontaa qof asagu waxa eh, qur-aanku iyo fariinta diinta ay xambaarsan tahay inta badan fahmi karayo wixii dee culummada iyo inuu sii weydiiyo u baahan ma ogey inta kale asagu fahmi karayo marka waxaan leeyahay waa bogaadinayaa aad iyo aad baan u bogaadinayaa dadka doonaya luqadda carabiga inay bartaan ku dadaala manhajka iyo macalinka iska saxa buwaagta aan idiin tilmaamay ka faa'iidaysta alcarabiya been iyo buwaagta lamidka ah ee casriga ah aada iyo aad baadna umahadsan tahay ustaad cumar janalka ogaansho aad baan ugu mahad celinayaa fursadda ay siiyeen dad badan oo walaalaha aho dunida daafaheeda kala joogo inaan maaragtay kulankan aan la yeesho ilahi subxana watacaala waxaan weydiisanaynaa inuu ka dhigo mid maaragtay camalkeena saalixa naloogu kabo dhammaantay